wasalam ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan weydiisanaynaa inuu alle nagu hagaajiyo subxaanahu wa tacaala wixii uu isagu uu jecel yahay oo uu raalli ka yahay kelimadeenna maanta insha allahu tacaala waxay ku saabsan tahay axdaasta ama waxyaalaha darriyey ee ka dhacaya waddankeennii xaalihii ugu dambeeyey ee ka dhacay oo kale matalan dagaaladii ugu dambeeyey oo ka dhacay ayay ku saabsan tahay arrinkaas oo keenay rag badan u keenay ma garanaysaa dhibaato u keenay maxaa jira bahasha waxay lugta la gelaysaa qabiil sida u socoto ayaa waxay noqonaysaa inay qabiil dhexda la gasho markii barwaaqada lagu jiro arrimuhu iska fiican yihiin ayaa meel fiican baynu u soconnaa hawsha waa wada wadnaa baa laleeyahy laakiin hadhowdii markii ay wax dhacaan oo umuuray yimaadaan hadhowdii waxay noqonaysaa dad badni inay qabiilka u dudaan qabiilu dudid baa dhici raggii wadaadada ahaa nafkoodii baa la arkaya oo qabiilka u dudaya axdaastii ugu dambaysay matalan oo kismaayo ka dhacday waxay ahayd faadixa yani waxay ahayd mid dad badan fadeexaysaba waxay fadeexaysay qabiilo ayay fadeexaysay laba arrimoodba wa fadeexaysay mid waxaa laga yaabaa qof inay iskaga darsamaan masa addiiniya oo uu ku wareero kadibna uu arrinkaa markaa uu arko in ay tahay wax qalad ah meeluu ka qabtona garan waayo kabd kadibna taxayir ku dhaco waxa kaleeto oo laga yaabaa laakiin dadka inta badan inta u saamaysay dhinaca qabiilka wey rag badan oo wadaada ahaa dhinaca qabiilka ayay u saamaysay oo saamayn ugu yeelatay walidaalika waxaan rabnaa marka horta arrinkaa inaan ka hadalno xaaladdu sida u ekayd iyo waxay meesha ma garanaysaa ayaa waxaan doonaynaa biidni illahi tacaala inaan ka hadalno waxaan leenahay marka ugu horraysa tawxiidu kelimat almuslimiin dadka muslimiinta ah in kelimadooda la waxido oo laysku hayo waxaa laga horumarinayaa axwaasha khaaska ah oo ama qabiil leeyahay ama nin leeyahay ama adduunyo lagu doonayo iyo wixii la mid ah waxaa laga hormarinayaa laga horumarinayaa maslaxada caamka ah ee muslimiinta baa laga hormarinaya walidalika yaa nabiy llaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam markii ilaahay oofsaday ee abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu lala baayactamay mubaayaco lala sameeyey ee uu noqday khaliifadii muslimiinta iin dhibaato aad iyo aada u weyn dhibaatooyinkaa dhacay waxaa ka mid ahaa in qabaa'ilkii carbeed ee ag deganaa magaalada madiina intoodii badnayd ee horta gaaloobeen oo diinta ka laabteen nebigu intuusan dhiman ka hor sala allahu calayhi wasalam jeish buu diyaariyey ama ciidan ciidankii markaa la hayey buu diyaariyey ilaa toddoba boqol oo nin qusaama ibnu zayd radia allahu tacaala canhu ayuuna madax uga dhigay in uu ku duulo meesha la yidhaahdo dhulka loo yaqaan ruum kadibna nebigii baa xanuunsaday ciidamadii dib baa loo dhigay bixitaankoodii nebigu waa dhintay sala allahu aleyh wasalam nebigii markuu dhintay ee abubakar meeshii loo dhiibay magaaladii madiine waxay yidhaahdeen saxaabadu radia allahu tacaala canhum nifaaqii baa ka soo daahiray magaaladii intaa la dul fadhiyay nebi moxamed uu tobanka sano dul joogay ee habeen iyo maalin nebigu sala allahu alayhi wasalam wax ku akhrinayey magaaladii waxay yidhaahdeen saxaabadu radia allahu tacaala canhum najama nifaaqu nifaaq baa ka soo baxay bay yidhahdeen wa ushribat alyahuudiyatu wanasraaniyatu waxaa kaleetoo la cabbay bay yidhaahdeen yahuuddii iyo nasraaniyadii baa la cabbay dadkiiba waxaaba layska jeclaaday yahuuddii iyo nasraaniyadii yuhuuddii iyo kirishtaannimadii ayaaba la jeclaadayba oo dadkii diinta nebi moxamed uu intaa ku akhrinayey waxayba noqotay inayba wixiiba inta layska ilaawo nifaaq loo leexdo waa magaalada madiina waay magalada madiina laynoo soo waraya magaalada innagu marka waxaynu ka hadlaynaa magaalada kismaayo oo hal sano islaamka lagu hayey magaalada madiino oo toban sano nebi maxamed joogay sala allahu alay wasalam qarnigaan la joogo oo ma garanaysaa toban sano ee eh, hal sano xoogaa wax la cayrcayrinayey laakiin nebi moxamed oo jooga sala allahu calayhi wasalam toban sano oo dadka wuxuu akhrinayey oo ilaahay subxaanahu watacaala soo diray ayaa magaaladii waxay noqotay markii nebigii dhintay nifaaq soconaya dadkiina yuhuuddi iyo nasraanadii baaba la jeclaadaba gaalada ahaa mar haddii aanay hay-adihi noola imaanayn maxaynu samaynaa wax meesha joogo hay-adaa loo diidana mesha ka cayrino xaggaasna waa sidii oo kale ogaada nafsu shay waa waxay yidhaahdeen waalmuslimuuna kaalghanami mudiira fii leylati shaatiya waxaad u malaysaa bay yidhahdeen muslimiintina waxay noqdeen xoolo ari oo kale oo roob ku da'ay oo jooga habeen aad iyo aad u qabow badan maxaa jira lifaqdi nebiyihim sala allahu alayhi wasalam nebigoodii oo ay waayeen sala allahu alayhi wasalam ee umuurta kala goyn jiray iyo waqillatihim iyo yaraantooda aad iyo aad bay u yar yihiinoo dadkii wax yar baa soo haray waaweynaa meesha marayey ee nebiga la socday ee jihaadka la gelayey ee la soconayey kulli waa laga baxay dib baa loo laabtaba innagu hadda waxaynu la yaabnaa dadka soomaalida aanu la yaabnaa markii xoogaa la arko nimanka wadaadadaayo xoog leh dadkao dhan cimaamaday iibsadaan hadda waxaa waddanka ugu qaalisan cimaamadaha waay cimaamadaha ugu qaalisan markii ay meesha ka tagaanna sigaarka iyo qaadka ugu qaalisanaanaya war maxaa dhacay soo dadku kuwii fiicnaa inaaldinti baa la qaatay waa la hagaagay waa la fiicnaaday maasha allah baad oranaysa laakiin waxbaa qarsoon waa waa waa waa waxa loo samaynaya waxaan ma aha inta badan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa inta badan kama aha wuxuu yidhi wa qilatihim yaraantooda iyo wa kasrati caduwihim iyo cadowgooda tirada badan faqaala lahu naasu dadkii baa marka waxay ku yidhaahdeen haa ulaa'i jullu lmuslimiin dadkaad arkayso waa muslimiintii intoodii badnayd walcarabu calaa ma tara carabina sidaynu yani waxay ka wadaan ciidankii usama muslimiinta inta badneed waa kuwa toddobadaa boqol oo nin baaba meesha ka joogaba in yaroo kale ayaa haray waxay yidhaahdeen carabna waad arkaysaa siday noqdeene diintii waad arkaysaa oo waa laga baxay oo waa laga ridoobay oo waa laga laabtay waxay yidhaahdeen nin yahow jamaacada muslimiinta ha kala kaxaynin ee waxaad yeelaysaa ciidankan baaji nimankaananu dagaal ku bilaabaynaa magaalada horta markaynu sugno amnigeeda waynu ilaalino maxaa jira inigaa khatar ku jiraba cabsi baynu ku nool lahayba magaaladaaba la qabsanayaaba magaaladii madiina in la qabsado wey oo la yidhaahdo gaaladii baa la keenayaa yahuuddi ha lagu soo celiyo kirishtaanki ha lagu soo celiyo munaafiqiintii ha lagu soo celiyo xukunka islaamka meesha ha laga tuuro abubakr sidiiq radi allahu tacala canhu waa diiday wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay wallaahi haddii aan ogahay buu yidhi xataa in bahaluhay cunayaan subaacu inuu cunayo buu yidhi oo i dafayaan haddaan ogahay wallahi jeyshka nebi maxamed diray sala allahu alayhi wasalam waan dirayaa waan dirayaa jeyshka nebi maxamed diray sala allahu alay slam maxaynu ka faa'idaysanaynaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa awalan haddii horta xaalkii dadkii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam la baayactamay ee nebi moxamed la joogay waxyuu ku soo degay magaaladiis ahaa ay sidaa noqdeen horta magaalo kale inay dadku isrogaan oo diinta lala diriro hala yaabinin horta marka horraysa horta in la ogaado taa wey dadku diinta waa rabaan baa lagu leeyahay dadku diinta nadariyan bay u rabaan waxaa loo leeyahy soomaalida o dhan diinta waa rabtaa diinta inlamagalasyaa diinta diidan diinta waa la rabaa lakin maxaa loo rabaa nadariyan yani nadariyan waxa weeye practicahaan looma rabo in diinta la dhaqan geliyo oo practic loo sameeyo lama rabo lakin maxaa la rabaa waxaa la rabaa in la iska tukado hawlaheeda kalena iska wadano diintuna intaa maaha salaad maaha in la tukado keliya maaha waynu arki doonaa saxaabadii baa ku dayn lahaa sidii la iska tukanayo waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa himatulcaaliyadii saxaabada radia allahu tacala canhu abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu amarkiisii caaliga ahaa oo xaggee buu u socdaayo rabaa inuu ku duulo wuxuu doonayaa inuu ku duulo ruum waddankiina saasuu yahay nimankii carabta ahaana xaggee bay u socdaan oo rabaan inay ku soo duulaan magaalada madiinay rabaan inay qabsadaan qolo fiirsaa su fikar ku kala duwan yahay hadda innaga magaaladii kismaayo matalan xukun islaama ka jiray waa laga yaabaa nimanka haddiiba la yidhi rag baa niman baa dacwooda waxay nimanka meesha jooga way khaldanaayeen way naga gardaraayeen xukunkii bay wax nooga jeedeen kaba soo qaadeen waxaas o dhan jiraan kulli waxaasoo oo dhan ba musallam aan ka dhignoba annaga ma dhex gelin oo khasmi uma nihin oo ma oran karo kanaa saxsan iyo kanaa khaldana laakiin aan ka soo qaadno inay musallim tahay hadday musallam aynu ka dhignoba nidhaahno waa saxba waynu sidaa ka dhigno kenya dhul bay naga haysataa ethoobiana dhul bay naga haysataa ciidanka magaalada kismaayo qabsaday oo u yimi xuduudda kenya ka yimaadeen ma xaggaa iyo kenya loo dhaqaajiyo oo dhul cidlo ah oo aan cidino kugu haysan intaad gasho waddankana xoraysato maad qabsato oo adigu dhul adigu iska leeda qabsato intaad meel islaamkii lagu maamulo oo dad muslimiina hayaan oo qaraabadaadii ay joogto oo dadkaaga ay joogaan intaa kusoo noqonayso kusoo gurya noqonayso xataa hadday kaa khaldan yihiin maxaa kugu dhacay xagga la aad wey dagaalkaa uu samaynayey ninka la yidhaahdo abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu waa dagaal daladi ah wey ruum muslimiinta dhulkama haysato markaa dhulkoodii baa loogu tegayaa sham baa la aaday oo dhulkoodii baa loogu tegaya laakiin innaga kenya in dhulka laga soo dhiciyo waa fardu wey maxaa jira dhul muslimiina ayaa gaal haysataa waa fardu dadka meesha jooga farducayn bay ku noqonaysaa hadday iska kicin waayaanna kuwa ku ku noqonaysaa hadday iska kicin waayaanna caalamka muslimiinta o dhan bay farducayn ku noqonaysa dhul muslimiina la haystaa bal waxaba na soo gaaray in la yidhi oo la soo sheegayey in la yidhi maya ee intaan iyo kismaayo iyo intaan jubbooyinka dhulka layaa rabnaa inaan kenya ku darraba dhulkii awal kenya naga haysatay ayaanu waxaanu doonaynaa jubbooyinka aanu haysano inaan ugu darro macsalana halkaasaaba xaalka marayaaba bal fiirsada meesha xaaladdu ka qalloocan tahay caaisha radia allahu tacaala canha ba iyadana noo sawiraysa xaalkii uu ahaa nebiga sala allahu aleyh wasalam markii la qabtay waxay tihi nebiga markuu dhintay sala allahu aleyh wasalam irtadat alcarabu carab baa gaalowday bay tihi qaadibatan dhammaanteed bay tihi wa ushriba nifaaqu nifaaqina waa la cabay oo nifaaq baa laga dhargebay tiri dadkina nifaaq bay qaateen bay tiri wallaahi bay tiri ilaahay baan ku dhaartay waxa aniga iigu soo degay bay tiri wallahi laqad nazla bi maa low nazla biljibaali raasiyaati lahaa dahaa bay tiri wallahi maxaa jira qof iyadu waxa weeye saxaabiyad sare ah radia allahu tacaala canha waxay doonaysaa diintii ilaahay subxaanahu wa tacaala horumarkeeda iyo wanaag bay raadinaysa magaaladii markay nifaaq noqotay oo carabtii hareeraha iyaga joogtay oo dhan gaalowday oo la rabo magaaladii madiina in la qabsado oo qabaa'ilkii soo duuleen oo soo socdaan waxay tidhi waxa aniga igu soo dul degay bay tidhi wax haddii ay buuraha ku deldegaan jebin lahaa bay tii naxdin iyo cabsi iyo murugo islaamka baaba'ayo oo meesha ka baxayo soo ma garanaysa maxaa jira waddankiiba waaba gaaloobeba waxa keliya oo soo haray magaalada madiina iyo magaalada maka iyo daa'if intii kale oo dhan waa ridoobeenba maca salaama magaalada madiina keliya oo iyada nifaaqa buuxo ayaa soo hartay hareerihii oo dhan wixii joogay qaba'ilka o dhan waa gaalooday waxay doonaya magalada madiina inay qaataan say u badan yihiin saasay doonaya arrinkaa ayaa igu dhacay bay tihi ma garanaysa laakiin waxay tihi markaasoo kale xasmi baa loo bahan yahy arrimo markay saas noqdaan waxaa loo baahan yahay hogaamiye adag baa loo baahan yahay haddii hogaamiye adag aan meesha la heli lahayn arrinku isku dhex daadan lahaa waxay tihi asxaabtii rasuulkana waxay noqdeen sidii oo kale riyo roob ku da'ay oo kale ayay noqdeen oo ah oo meel habeen ma garanaysaa aad iyo aad u roob badan oo u qabow badan jooga oo dhul bahal ka buuxo jooga wax yar bay noqdeen qaliil xaggaa laga soo degey xaggaa laga soo degey xaggaa laga soo degey magaaladii kismaayo barina waa laga soo degey galbeedna waa laga soo degey xaggii xaggaa laga soo degey bay tiri ma garanaysa waxay tihi markaa dadkii marka markii arrinkaas oo kale uu dhaco niqaash baa la gelaya hadalkii baa laysku qabsanaya war maxaynu samaynaa ma dadka ma iska daynaa ma dagaalanaa niqaash baa dhici dhib baa iman waxay tihi niqaash aad iyo aad u xoog weyn baa dhacay laakiin mar kasta oo niqaash uu dhacoba abubakar baa istaagayay radia allahu tacaala canhu markaasuu umuuraha kala goynayy ilo isagii baa amiirkii ah isagii baa ah khaliifadii rasuulke umuurihii ayuu kala goynayey bay tihi oo saxaabadii ayuu dejinayey oo qalbigoodii geesinimo ku abuurayy abu hurayra radi allahu tacala canhu baa isaguna sidoo kaleeto noo noo fasirayo oo wuxuu leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay haddii aan abubakar la dooran lahayn buu leeyahay islaam ma jireen maalintaa buu leeyahy haddaan ilahay abubakar uusan khaliifo ka dhigi lahayn maalintaa islaam ma jireen maxaa jira dadkii markii ay gaaloobeen oo ay kala carareen qol oo nin aynu haysanno ha naga dirin ee uu diray faa'iiduu keenay maxaa jira carabtii markii uy arkeen ciidan soconayo oo ruum u socda ay nimanka carabta hayaabeen nimanka waxbaa u qarsoon hoos baa qumbulada ugu jiraan nimankan ciidanka diray ee ruum u socda meesha qumbuladaha ku jira bay yidhahdeen baqdin baa gashay marka nimankii markaas bay baleen sugno markay ruum u tagaan maynu ka war heli doonaa nimankii ruum bay u tageen dagaal bay la galeen ilahay guul buu siiyey subxana wa tacaala kadibna way soo qanimaysteen oo way soo noqdeen qabaa'il badan baa islaamka soo noqday iyagoo aan loo tegin ba baqdin ay arrinka ka baqayaan marka waxa uu leeyahay abu hurayra radia allahu tacaala canhu haddii aan abuubakar la dooran lahayn maalinta wuxuu leeyahay islam ma jireen buu leeyahy abubakarna saasuu isaguna leeyahay oo wuxuu leeyahay abubakr radia allahu tacaala canhu weligay anigu kuma hamiyin inaan madax noqdo habeen iyo maalintoodna kuma hamiyin sir iyo calaaniya kor iyo hoos midna uguma hamiyin buu yidhi laakiin waxaan ka baqay in ay dadku ridoobaan haddii aan shaqadan daayo maxaa loo baahan yahay marka maxaynu mesha ka faa'iideynaa waxaa loo baahan yahay hogaamiye adag baa loo baahan yahay umurahan oo kale kala gooyaa loo baahan yahay sidoo kaleeto qabaa'ilkii kusoo duulay qabailkii baa soo duuldegay waxaa ka mid ahaa qabailka qabiilka la asad la yidhaahdo iyo qadafaan iyo day qabiil tiro badan intaas intaas qabiil ayaa soo bahaystay magaaladii bay soo duldegeen wafdi bay soo direen kadibna waxay u yimaadeen abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu waxay ku yidhahdeen iyow dhegayso salaaddii waanu tukanaynaa xajka waanu aadaynaa qur'aankii waanu akrinaynaa nebi maxamed waa rumaysannahay nahay laakiinse kama bixinayno haddaad zaka noogu timaado ogow dagaal baana dhex maraya ay zaka haddaad noogu timaado ogow dagaal ayaana dhex maraye ayay yidhaahdeen abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu wuu ka diidey nimankii saxaabada ahaa oo kale u yimi shir baa lala galay ila waataynu sheegnay arrinku isku dhex daadanaya saxaabadii baa u yimi shir baa lala galay waxaa la yidhi niyow nimankan salaada noo ogol oo cibaadadii intii kale noo ogol ee zakada noo diiday naga dhaaf sidooda u daa salaadooda ha iska tukadeen zake keligayso uma diidin faraga qaada waxaynu gelaynaa qolooyinka kaleeto iyagu gaalnimada waaweyn aynu ku ognahay musaylamatu lkadaab iyo dulayxa iyo rag tiro badan ba xagga lagu sugaya oo iyagu gaalnimo caddaystay kuwa aynu ku duulle waxa la yihi nimankaa naga daa nimankan waxbaynu iska akrin doonaa ha loo badiyo wacdiga ha loo badiyo insha allah iska bixin doonaan ba ase inagu nirahno dadka ha la iska wacdiyo xabadani waxaan la wado maxay tahay waxaan ha la joojiyo dadku iyagaa iska ficnaanaya xijaabkay iska qaadanayaan qaadkay iska daynayaan khamriga waa laga tegi wacdigaasa ku filan lakin abubakr sidiq waa diiday radi allahu tacala canhu abubakr sidiiq waa diidayo wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay hadalkii macruufkaha ah aad garanaysaan ayuu ku dhaartay oo wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay wallaahi baa la uqaatilanna wallahi waan la dagaalamayaa dagaal iyagaa ka bilaabaya iyaguna ka bilaabay qolooyinkii ugu horreeyay oo ku dhiftay qolo zakada diiday qolooyin kale gadaal buu dhigtay kuwii kaleo riddada caddaystay weynaa dib buu dhigtay wuxuu yidhi wallaahi waan la dagaalamayaa buu yidhi oo dagaal ayaan la gelayaa waxaa lagu yidhi maxaad kula dagaalamaysaa nimanka niqaash baa socda saxaabadii baa qabsatay oo maxaad kula dagaalamaysaa nebigii baaba yidhi sala allahu alayhi wasalam dadka umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuulu llah nebi maxamed baa yidhi bay yidhahda fa idaa qaaluu hadday yidhaahdaan casamuu minii dima'ahum wa amwaalahum ila bxaqiha abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu faqiih wey dadkii nebi maxamed wuxuu yidhi waan la dagaalamayaa ilaa ay laa ilaaha ila allahu ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allahu markii ay yidhaahdaan dagaalka waan ka joojinaya maxaad kula dagaalamaysaa baa layidhi waxaan kula dagaalamayaa buu yidhi ila bxaqiha azakaatu xaqulmaal zakadu waa xoolaha maalka xaqeedii wey laa ilaaha ila allahuna ma dhammaystir mayso ilaa zakada la keeno saas darteed taasaan kula dagaalamayaa wallahi la uqaatilanna waxaan kula dagaalamayaa buy waan la dagaalamayaa xataa low manacuunii canaaqan aw ciqaalan hadday ii diidaan waxar ama ay ii diidaan xariga waxaanaha lagu xidhxidho markii zakada lasoo kaxaynayo dabcan hadday diidaan oo ay nebiga siin jireen sala allahu alayhi wasalam wallahi waan kula dagaalamayaa wallahi waan kula dagaalamayaa ayuu yidhi ma garanaysa kadibna waataad aragteen abubakar markaa cumar radia allahu tacaala canhu waa kaas yidhi waxaan arkay ilaahay subxaana wa tacaala abubakar inuu qalbigiisii dagaalka ku sharaxay uuna iga saxsan yahay kadibna waan raacay bu saxaabadii radia allahu tacaala canhum saasay ku raacday nimankii baa laga bilaabay dagaal adag maxaa jiroo loola dagaalamaya horta waxdatulkelima muslimiintii baan rabaa in la waxido haddii qolo walba meel iska fadhiisato oo tidhaahdo anagu halkaan aanu degnay annaguna halkaan aanu degnay qoladaanuna halkaan ha degto qoladaanu salaaddii baanu tukanaynaa laa ilaha illa hu maxaa noola dagaalamaysaan idhaahdaan war muslim baanu ahna dilinina laakiin dantayadaanu wadanaynaa muslimiinta ma soo raacayno waxa weeye arrinkaa islaamka ma soconayo islaamkii ma soconayo islaamkii waxaa loo baahan yahay in uu dawlad noqdo socdo hagaago baa loo baahan yahay muwaxid yahay si uu cadaadis isaga dhiciyo ma garanaysa wuxuu yidhi sheikh alislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu yidhi qad calima kulu man calima siirata aba bakr kana aqwى qalban min jamiici الصaxaaba nin kasta oo siiradii akriya buu yidhi in uu yahay midka ugu qalbiga adkaa ugu qalbi ga xooga weynaa jamiici saxaaba wey fainahu isagu min xiina bacatha allahu rasuulahu sala allahu alayhi wasalama ilaa an maata abu bakar lam yazil mujaahidan haabitan ilaa ilaahay maalintuu ilaahay soo diray nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaa uu ka geeriyooday abubakar wuxuu ahaa buu yidhi nin mujaahida oo taagan oo aan marna diinta xagga uga leexan bu ahabu ilahay siiya subxana wa tacaala oo wuxuu ahaa muqdiman oo horay u socda oo shujaacan oo geesi ah lam yucraf qaddu marnaba lama garanayo annahu jabuna can qitaalin inuu dagaal ka uu dagaal ka baqayba oo fulinnimo ku dhacdaba lamaba garanayo buu yidhi marnaba haba yaraatee ma garanaysaa can qitaali caduwin cadow inuu marna ka galay bal lamaa maata rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay markii uu dhintay dacufat quluubu kaiiru saxaaba buu yidhi dacufat quluubu akharu saxaaba saxaabadii intii badnayd qalbigoodii baa daciifay buu yidhi saxaabadii nebi maxamed baa laleeyahay qalbigoodii baa daciifay innaga maxaad u malaynaysa innaga hadda waxaan la yaabanahay wadaado baa xoogaa iska qaylqayliya intay iska gasho markii cimaamaduhu iska bataan oo guduud cimaamad badan la arko oo la arko dadkii oo isqabsaday meel loo wada socdo ayaa la qaylinaya allahu akbar baa la leehay hadhowdii markay wax dhacaan oo arrinka xagga iyo xagga loo kala cararo oo islaamkii khatar galo waxaa la leeyahay reer maxaa loo socdaa horta wariyaa dagaalka wada reer hebel oo reer hebel maxaynu ku samaynaa ninka xaggaa la isfiirinaya war niyahow reer niyahow dadkii baa la laynaya xaggaa lagu imaanaya waxaa lagu leeyahay waxa loo socdaa reer hebel wey annagii baan la laynaya adigii baa ku jira habeenkii baa laga yaabaa inaad la soo fariisato maxaa la yidhaahdaa eh, meeshii maxay ohan jireen fadhi kudirirka kadibna lu reer hebel baa la socdaa soo ma garanaysid kadibna aad waalato faado badan bay hadda bahashaanu ay faadixa ku noqotay khaasatan wadaadadii nimankii la oran jiray kablalax caaway wax badan baynu qarxinaynaa insha allah kablalax niman la yidhaahdo rag badan oo kablalax la yidhaahdo reero kablalax la yidhaahdo oo laandheera ah oo ilaa etoobiya ilaa kenya isku xiran oo intay etoobiya iska kicin waayeen oo kenya iska xabad ku ridi maayeen walaalahaya bay leeyihin laakiin magaalo yaroo kismaayo la yidhaahdo oo deked yar ku taal waxay leeyihin magaaladaasaan qabsanayna qablo laxbaana la yidhaahdaa magaalada inaan qabsanno wey war haddaa xoog badan tihiin oo landheere tihiin oo geesiyiin tihiin ordaya kenya aada dhulkiinni baa la haystaa laba boqol oo sanaa laydin gumaysanaya gumaysi baad ku jirtaan orday iska kiciya wadaadadii baa furki tuuray iyagana odayaasha iyagu xagga dhibba ma lahayn mushkulad ma lahayn oo waa lagu yiqiin oo hawlahan iyagu awalbay bay ka xanaaqi jireen laakiin wadaadadii baa furka tuuray wadaadaana loo soo kaxaye gar waaweyn weyn leh waxaa la yidhi meesha culimaad hogaaminaysa culimays haysata wadaad qabiil hogaaminaya wadaad maaha wadaad qabiil hogaaminaya wadaad maaha wadaad hal reer keliya wata hal qof oo kaleo la socdo ma leh reerkiisi waa bes hal hada wadaad ya akhwaani mashruucii hore oo la waday baa fashilmay mashruucii hore waxaa lagu dagaalami jiray oo la dagaal gelin jiray niman warlodha la yidhaahdo zucamaa alxarbi niman dagaal ogayaal la yidhaahdo dagaal ogayaal calmaaniyiin qabaliyiin kadibna nimankii dadkii baa ka soo jeestay wax raacaya ma leh hadduu maanta dhan qaylinay waa gore tolaaib dadka lagu kicin jiray wax dhaqaaqaya ma leh war heede dadkii tolaa'i laguma kicin kara maxaynu samaynaa kitaab lasoo qaaday la gelgelaya marka kitaabkaynu u dagaalamaynaa kitaab kitaab kitaab kitaab waa lasoo reerkii oo soocan baa imaanaya reer soocan haddii magaalada kismaayo la qabto xaggee la aadaya kismaayo keliya la joogayaa miya weligeed jihaadaan ku jiraa lagu leya inu imaan doonaa waxa jihaad la yihahdo insha allah aktaru saxaabati saxaabadii inta badnayd baa qalbigoodu daciifay buu yidhi wa kaana huwa aladii isagu wuxuu ahaa yuthabbituhu midka adkaynaya buu ahaa abubakar radi allahu tacala ninkaas galaa loo bahan yahy rag waxaa loo baahan yahay daa'iman in la helo nin hogaamiye ah oo nin adaga oo marka horeba aynu xulannay oo ilaahay subxaana wa tacaala sugay ayaa loo bahan yahy ilahayna suga subxana wa tacaala xataa qaala anasun anas baa wuxuu yidhi khadamanaa abubakar abubakar baa noo khudbeeyey buu yidhi wa naxnu annagoo sida dawacadoo kaleeta aan noqonay saxaabadu runtay sheegayaan ragga inagu markaynu baqno wadaadadeenu markay baqaan diin bay madaxa la soo gelin diintu waxaan ma qabto wareed anaa baqaye diinta iga diinta ma oranayo laakiin muxuu ku leeyahay a diinta waxaan ma qabto mushkilaad male daatan horeen waxaan waa baqayaa niyow nafteedaan la baqay dhib baa ay haysataa faraha iga qaad adigu iska soco laakiin wuu istaagayaa wuxuu leeyahay diintii baa meel looga dhacay balaayaa dhacday mashaakil baa dhacay lakin saxaabada radi allahu tacaala canhum waa qiranayaan waxaanu noqonay bay yidhaahdeen dawaco oo kale baanu noqonay buu leeyahy anas ibn malik radia allahu tacala canhu ninkaad garanaysaan wey famaa zaala yushajicunaa kama uusan suulin inuu ma garanaysaan na adkaynayo xataa sirnaa kalusuud bu ilaa aanu markii dambe libaaxyo noqonay bu sidii libxyo oo kale boodaya baanu noqonay bu yidhi ma garanaysa warawiya buu yidhi shiikhu waxa la weriye buu yidhi ana cumar qaala inuu yidhi yaa khaliifata rasuul allah yaa khaliifata rasuuli illah rasuulka ilahay khaliifadiisiiyo ta'allaf innaasa dadka niyow tartiib u soo dum sa annaga niraano waayo niman seeflaboodaa noo yimi xabaday iska sitaan wax maqli maayaan dadka tartiibay isaga baahan yihiin boqol sano laba boqoloo sano fatxumajiidka la iska akriyo qabriga hortiisa lala yimaado lagu dul akriyo fatxumajiidkaas way iska tegaya soo ma garanaysa in la isdhaqaajiyo lama rabo dadkan xabadda ka joojiya sidii oo kale wa cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi dadka nin yahow waxaan rabaa inaa iska soo dunto dun buu yidhi dadka kadaa daa xabadda seefta ka daa buu yidhi cumara waxaan celcelinaaya adinka waxaynu oran lahayn war cumar cumar ninkii adkaawey laakiin abubakr baa la celcelinaya radi allahu tacala canhu sheikh alislam baa wuxuu yidhahdaa way isbedeleen labadoodii cumar wuxuu ahaan jiray mar nin adag laakiin markii dagaalkii riddada uu dhacay abubakar baa wuxuu noqday nin adag cumarna wuxuu noqday nin jilicsan ilahay marka wey wuxuu ku yidhi dadka iyow isu soo dun buu yidhi fa akhada bilixyatihi garkiisuu qabtay wa qaala wuxuu ku yidhi yabna khadaab abubakar baa qabanaya ajabbaarun fi ljaahiliya khuwaarun fi lislaam markii aad jaahiliga ahaydna nin geesiya ah oo xoog badan oo ragnimo badan baad ahayd buu yidhi haddana fuley baad noqotay markii islaamka la gaaray fuley miyaad noqotay buu yidhi ma garanaysa calaa maa ta'allafahum bu yidhi maxaan isugu keenayaa bu yidhi calaa xadiiin muftara ma been baan u sheegaa adeecadaha intaan soo fadhiisto ceelal baa laydin dilaacinaya badrool baynu qodaynaa haddii ilaa kuu ror yahay waxaa noo imaanaya sheel baa noo imaanaysa mar dhow baynu macdan baa halkan ka soo boodaysa dadkao dhan baa shaqo la siinaya sida beenta munaafiqiintu sheegto o kale ma been baan iska akriyaa bu yidhi niyo oo sheekaan keenaa bu yidhi ma garanaysa mase shicir baan la imaadaa anigu aan abuurtay buyo dadkaan isaga sheekeeya wallahi waxaas waxba kama jiraane waan dagaalamayaa keligii haddaan cidna waayo buy ilaa gacantu gacanteeda ay seeftu ku jirto buy ilaa seeftu gacanteyda ku jirto wallahi waan dagaalamaya keligay hor iska tag buy markaas baa la raacay abubakar radi allahu tacala canhu halkaa marka waxaynu ka arkaynaa waynu meesha u jeednaa waynu ka arkaynaa waxyaalaha aynu la yaabanahay waa wax horta soo dhacay wey in meel islaam ka jiray qabaa'ilka waxaa lagu yaqaan marka hore inay kuu munaafaqeeyaan ku yidhaahdaan waa ku raacsannahay kuu diigo damleeyaan waxaa laga yaga dan kuu wataan sanadkii hore qolaa dabaaldegaysa sanadkaana qola kalaa dabaaldegaysa iska caadi waa sanadkii horeto wadaadaa lahaa allahu akbar sanadkaana wadaado kalaa leh nin walba reerkiisi buu iska raacay maashaan cajiib waa soo ma garanaysa sanadkii hore qoladii markii meesha haysatay oo barra hiilaare maraxaan meesha laga saaraayay qoladiina kabla lax la yidhaahdo allahu akbar baan lahayd yaan ahayn allahu akbar wallahi nimankaa niman fiican wey ninkii mujrimkaa mesha waa ka saareen qoladii xaggaas laga saaray meesha waxay lahayd kablo lexda ay soo eriyey bu yidhi ninkii markii la waraystay hadda qoladii kale waxay leeyihiin mareexan baa mesha naga saaray nafsu dariiq atawaasoo bihi balhum qowmu daaquun waa isu dardaarmayaan qolaba qolada kale waa isu dardaarmayaan soo ma garanaysid arrinkaa ayaa markaa sidaa ayaa marka dhacday wey waxaynu halkaa marka aynu qisaskaan aynu u keennay ama sheekadan aynu u keennay waxaynu ula jeednaa in muslimiinta in laysu soo dumo oo la isu keeno aan looga tegi hayn hebelaa dhimanaayo iyo hebelaa xanaaqaayo ma looga tegayo muslimiintii waa laisu keeni lahay maba hayno muslimiinba loo kala sameeyey qolaba meel bay deganta soomaali niman la yidhahdaa isu yimi nimankii soomaalida la oran jiray seven baa loo sameeyey seven dhulkooda waa la goostay baal yaroo seven ah toddoba ayaa loo sameeyey yar toddobadii haddana laysku diraray waa la kala googooyey qole waxay tiri annaga puntland baana la yidhaahdaa xaggaasaanu aadaynaa xoogaa yar baanu seven ka goosanaynaa intayadaasaa nagu filan wax kale uma socono qolo waxay yidhahdeen annaga somalilan baana la yidhaahdaa xaggaasaanu goosanaynaa qolooyinkan kalebama naqaanba jamhuuriyad madax bannaan oo dowladaanuma nahayba meesha koonfur iyo keylada un baana soo gaarta maahine wax meesha ka jira warba maahayno waxaa dhacday markaa xoogaa yaroo niman yaroo muslimiina inay isxil isxilqaameen waxay isu keeneen dhowr gobol ayay dadaaleen dhowr san ay dagaal wadeen way dhibtoodeen way baaba'een way dhaawacmeen way gaajoodeen waxay isu keeneen dhowr gobol dhowrkaa gobol oo isu keeneen ilaa sagaal gobol meelaha wey meelaha soo maa labada jubbo saasaan u tirinaynaa iyo labada shabeelle iyo baayo bakool iyo gedo banaadir oo inta badan la joogo hiiraan sagaal iyo galguduud xoogaa laga joogo adugu waa sagaal wey Ah, inay is haystaan waa shibhu waxdahu wey waxdadii oo an yar ka timi wey haddii marka la yidhahdo ka warran okay kisma aan goosanayna kisma aan goosanayna jubbooyinka o dhan baan goosanayna labada jubbo ba isku darsan qolo kalea xanaaqaysa maxay odhanayaan gadaan goosanayna anaguna reer gado haddaanu anaguna la tegayna antayada bayo bakool baa xanaaqday annaguna intayada waa goosanayna reer hiiraan waa dhaqaajiya maxaa soo haray xabiya soo hare maya xab soo hare idan intaan waxda yar wey in yaroo waxda ah oo la helay wa intaa yarta ah ninkii soo weerara madaxa laga goynaayo garkiisu intuu doono halleekaado intuu doono garku ha madaxa laga goynaayo maxaa jira xoogaadii yaroo aan haysanay oo aan rabnay inaan sii kordhinno waxaa la rabay maanta in la sii kordhiyo beryahan ma aynu maqallo waxa la yidhaahdo waxa la weeraray nimankii la ohan jiray amison miyaa beryahan maqasheen maya maxaa lagu mashquulsan yahay waxaa lagu mashquula kismaayo meeshii islaamku ka jiray el rabay inuu gurmudku ka yimaado el rabay in laga tamwiiliyo ma garanaysaa sideeddaa gobol laga tamwiiliyo meeshaa dhibi ka taagan taha xageeba agga laga goormaa gaalada u dhaqaaqaya gudihiiaba qasane gurigaagaba lagu jiraaba soo ma garanaysa sidaa sidaa darteed waxaa la rabay marka in la fogeeyaa la rabay oo hore loo sii socdo oo galgudud la qabto oo hore looga sii socdo puntland la tago oo hore looga sii socdo somalilan la tago oo kenya ilaa kenya la tago hawl maanta meel fiican baa lasii mari lahaa ugu yaraan waxaa lasii tegi lahaa galguduud waa la joogi lahaa laakiin maanta intii yarayd baaba la kala qaadanayaaba intaa yartaa ninkii u yimaada qoortaa laga goynaya daliil baana idin siinaya biidn illahi tacala intaanaaba daliil idinku filan intaa hadda idinku filaan weydi abubakar wuxuu sameeyey radi allahu tacala canhu iyo saxaabadii intaasaaba nagu filanba ficilkii waay maxaa jira iyagii baa diinta tadbiiqiya dhaqan geliye waay nimankii sakada diiday sake keliya nimankii diiday ee salaadii la yimi ee soonkii la yimi ee xajkii la yimi ee sakadii ogol laakiin ku keeni maynu yidhi baa saas loo galay oo maxaa lagu sameeyey kadibna waa la gaalaysiiyey weliba waxaa la yidhi waa gaalo murtadiin weyaale waxaanay saxaabada kuu sheegaya waa ridoobeen ay ku leeyihiin waa nimankaa wey waa murtadiin diintii way ka baxeen waa lala dagaalamay waa la baabi'iyey xabad lagama reebin kadibna markay baaba-een oo xoolahoodii la qaatay oo dumarkoodii addoon laga dhigtay oo carruurtoodii addoon laga dhigtay ayay yimaadeen oo isdhiibeen markaa waxay yidhaahdeen waanu toobad keenay waanu isdhiibnay kadibna waxaanu doonaynaa in nala daayo abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu nin war yeelaayo maaha maxaa jira nimankaa waa garanaya wuxuu ku yidhi dhegaysta buu yidhi shuruudo badan baan horta idinkaga aqbalayaa buy shardiga koowaad waxa weeye waxaad qiranaysaan wixii naga dhintay jannay aadeen wixii adinka idinka dhintayna naar bay aadeen qirta labo wax allaala wixii hantiyaha aad naga burburiseen waa noo soo celinaysaan wixii aad naga qaadateenna waa noo soo celinaysaan waxaanu idinka qaadanana idinu soo celinayn saddex wax allaala wixii nala ka dilay oo dhan maktoodadaa bixinaysaan wixii cadanka laydinka dirana maktooda ma bixinayno afar intaa keliya maba haba hawshu waa sii dheeraad labaad kala dooranaysaan imaa inaad dulli qaadataan imaa inaad dagaal qaadataan dagaal waa garanaya dulliga maxaad ka wadaa bu yidhi dulliga waxaan ka wadaa bu yidhi hubkaad dhigaysaan kow fardahaad keenaysaan hubka fardaha kullaad dhigaysa technicadaal rabaa in laga qaado hal inoo qori sita lama ogola in la helo an qoryaha la keeno laga qaado baabuurta laga qaado wuxuu yidhi technicadaad dhigaysaan waxaad dhigaysaan maxaa la yidhahdo hubkaad dhigaysaan waxaad dhigaysaan fardahaad keenaysaan arigana waad raacaysaan magaalaba laydinkuma arki karo mamnuuc ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khaliifadiisa ka tukis waa hadda waxa la rabaa technicada laga dhigayaa hubkaa laga dhigayaa markii hubka laga dhigo xoolaha zakada zakadayo lasoo aruuriyo geela iyo arigaa la raacinaya qabaa'ilka waxa u fiicnaan lahaa inay iska joogaan sheekada ma soconayso arigiyo geela zakadaa la raacinaya sidii abubakar u galay radi allahu ta in loo galo wey cumar baa markaa wuxuu ku diiday radia allahu tacaala canhu in ay magtooda bixiyaan wixii la dilay wixii arrinka cumar ah, abubakar kuma waafaqsanay lakin intii kolba kugu waafaqsanay leannahu amarkaasu waxa weeye anaga dadkaasu ilahay bay magtoodii ka qaateen bu yiri ilahay dartiisay u dhinteen ilahay bay magtoodii ka qaateen intaa keliya laga daayey intii keliya waa lagu socodsiiyey hawshaa marka ninkii la yimaada abubakaraa loo hayaa radia allahu tacala canhu waddadii abubakar uu marsiiyey u maraya nin allaale ama ha gar weynaado ama yuusan gar gar ama ha gar xeeraado isaga u taalla shaqayn mayso aan idin siiyo daliil kale intaas hadday idinku filaan la'dahay mid kale aan idin siiyo midka kaleeto waxa weeye waxaan leenahay daliilkan qof allaale qofkii noocaa sameeyo muslimiinta kala firqinaya waa la celinaya marka u horraysa joog baa laleeyahay haddii uu diidona dagaal baa lala gelaya walow qatliba ha gaartee waxaan u daliilaha nebiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay wuxuu yidhi man ataakum ninkii idin yimaada wa amrukum jamiic hal nin keliya adinkoo ku urursan ninkii idin yimaada yuriidu doonaya an yashuqa casaakum inuu waxdadiina yaroo aad haysataan kala firdhiyo soo ma garanaysid oo yufariqa jamaacatakum jamaacadiina kala kaxayo faqtuluuhu dila nin baa idin yimi annagoo isku aruursan koox baa nahay ma garanaysaa qof baana hoggaamiya waa ladanahay intayadaasaan iska haysanaa nin baa noo yimi anigana waxa weeye waa xaggay ka dhacday waa qadiyey saanay noqotay gobollaan qabsanaya ama anigaaba madax noqonaya kanna waa tuuraya kow ka siiyaba nebigu sal slam kow dila waa muslim laakiin fasaad buu la yimi muslimiintii wuu kala firdhinaya kala kaxaynaya waa la dilaya kow ha laga siiyay u leyahy nebigu sal slam meshaan meel ciyaartaallo ma aha muslimiinta waxdadeeda wax ciyaara maaha kow ha laga siiyaa nebi maxamed leeyahay sala allahu aleyh wasalam muslim baa xadiiska wariyey xadiis kaletu wuxuu nabigu ku yidhi sida muslim wariyey satakunu hunaak wa hunaak buu yidhi nabigu sal slam wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam fitnaa dhici doonta hunaak waxaa la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen wax kasta wuxuu yidhi marka faman araada ninkii doona an yufariqa amra haadihi اlumma ummaddaa ninkii kala kaxaya ninkii doona wa hiya jamiicun iyadoo jamiic ah fadribuuhu bisayf qoorta ka gooya buu yidhi kaa'inan man kaana qofkuu doonoba ha ahaade muslim baa isagana wariyey qof allaale qofkuu doonoba ha ahaade qoorta ka gooya baa nebi moxamed leeyahy sala allahu aleyh wasalam imaamu nawowi raximah llahu tacaala ayaa wuxuu yidhi markuu ka hadlayay xadiidkan fiihi alamru biqitaali waxa ku jira in lala dagaalamo amar in lagu bixiya in lala dagaalamo man kharaja cala alimaami ninkii imaam baxa أو أراد ama doona تfriiqa kalimaة الmuslimiin hadduu muslim hadduu ku baxo imaam wanaxwi dalika iyo wixii la mid ah marka anaga muslimiin yar baan haysanaa noo kulansan intaa yartaa shareecadii baa lagu xukumaa sagaalkayagaa gobol inay wax naga dhacaan ma rabno inay wax noo bataan maahayn waxaan doonaynaa inaan rugcada islaamka noo korortaan rabna oo noo badato ninka intaa noogu yimaada ha ogaado waa nin kafantiisa soo xirtay kafantiisuu sitaay ha ogaado soo ma garanaysa wayunha can dalika buu yidhi ninkaa waa laga nahyinayaa joog baa la odhanaya in lam yantahi hadduu diido buu yidhi quutila waa lala dagaalamaya waxaa laleeyahay joog ka joog waxaan ayaa laleeyahay muslimiinta ha kala firdhini joog haddii uu diido wuxuu yidhi shiikhu waa lala dagaalamayaa wain lam yandafac hadduu sharuubi sharkiisa hadduu la joo ilaa haddaynu ku joogsanayn ilaa biqatlihi dilkiisa maahine faqutila waa la dilaya wa kaana haduran dhiiggiisana wax ka soo qaad ma joog baa la yidhi wuu diiday xabaddii baa loo koo war waa lagugu dhifanayaa joog maya waa la dilayaa dhiiggiisana magiyo garyo gar iyo maglaaw hadur wa maxaa jira fidnoole wey dadkaan waxoogaadan yartahay oo muslimiintahay oo meesha ku jamacsan ayuu kala kaxaynaya qoorta laga goynaya xadiiskii kaleeto wuxuu yidhi waqowluhu sala allahu alayhi wasalam yuriidu an yashuqa casaakum waxaa loola jeedaa buu yidhi macnaha waxa weeye yufariqu jamaacatakum ninka jamaacadiina kala eeyayo weeye kismaayo sheekada kuma joogeyso yan ahayn sheekada waa soconaysaa qolooyin baa fiirsanaya odayaal baa iyaguna alaabtooda soo diyaarsanaya oo mar hore united nationka la soo hadlay oo inaguna yidhi markay halkaa galaan annaguna waxaanu gelaynaa bay iyo boqol kuwo kale gadaanu gelayna waa diyaar kulli nairobi ay ku diyaarsan yihin qoladaana waa tijaabo waay madaxa loosoo loo soo dhiiba ma garanaysa kulli nairobi baa la fadhiya baa la daawanaya haddii qoladan ilaahay celiyo subxaanahu wa tacaala qolooyinka kaleetona mudda iska joogayaan dhowr bilood bay iska maqnaanayaan aamusayaan dhowr bilood kadib haddana hadal baad maqli doontaa haddii kalena maantaba idaacadaha la fadhin lahaaba waxaa la ohan lahaa anaguna ba iyo bakool baan rabnaa inaan dadki lahaa kusoo celino ummadii lahayd baanu doonaynaa inaan u dhiibno iyo wax lamid a ah. soo ma garanaysid wuxuu yidhi oo doonaya jamaacada inuu kala kaxayo kamaa tafaraqa siday u kala kacdo buu yidhi ukala u kala ma garanaysaa alcasaa mashquuqa sida haddii usha inta la jeexjeexo markii la jeexjeexo saasoo kale ay noqoto ninkii saasoo kale raba buu yidhi saasaa la wahuwa cibaaratun can ikhtilaafi alkelima kelimadii oo la kala kaxayo weeye ayuu yidhi watanaafuru nufuus iyo dadkii oo kala cararoo naftii isnacdo la kala cararooyo yuu yidhi ma garanaysa sharxu muslimka ayuu sidaa sheikhu ku leeyahay mujallada tobnaad afar boqol afartan iyo afar buu hadalkaa ku oranaya hadalka hore ibnu taymiya aan soo rarana minhaaj ma garanaysaa sunna ayuu ku jiray weli arrinkaasaynu ku jiraaye in la celinayo arrinkaasi waxaa laga yaabaa in la yidhaha war dadkii way tukanayaan quraan bay akrinayaan yaakay gar waaweyn bay leeyihiin see loola diriraayo imaamu bukhaari raximah tacaala baab buu sameeyey uu yidhi baabu tarku qitaalu lkhawaariji lita'alufi wa an laa yafira annaasu canhu baab buu sameeyey wuxuu yidhi nimanka khawaarijta la yidhaahdo layska daayo aan lala diririn marka horeto dagaalkoodii buu soo sheegay in lala dirirayo haddana baab kaluu sameeyey in mararka qaybtood layska dayin karo oo iyada oo la rabo in lasoo dumo iyo dadku inay cararaan iyadoo la diidiyo hadda waxyaalaa jira waa wadaadadii dadkii bay dilaayaan musiiba weeye qori bay sitaan dadki waa dhammeeyeen laa ilaha illa allah lilin bay gowracayaan mashakila ka taagan yaan ahayn low dadkii waxba hawlahan war kama hayo moogta waxaan islaamkii xoogaa yartaa laa ilaha illa lahda iyo salaadaasaa laga yaqaan wax intaa u dhaafsan yaa diin barta na diin ma barto intoodaasi qof walba ku jooga waxuu kuleyahy aniga yaa iga fiican diinta u aqaan isagana ka fadwanaya dhowdi fataawi buu ka dhiibaya cajiib wa laakiin haddii dakhtar aad tidhahdo niyoo dhabarkii xanuunaya dakhtar aaduu ku leeyahay yaan ahayn dhabarkii xanuunayo kuma odhanayo nin yahow dhabarka inaad duugto saas yeeshe wax kule ina dhaktar u laakiin diinta markii loo yimaado sidaa ka fadwoonay bal ilahay baan idinku dhaariyo qof kasta sidaa diinta ka fadwoonay oo muslima mana yaqaano diinta markaas bu wuxuu keenay xadiiskii abu saciid alkhudri radia allahu tacaala canhu oo nebigii anagoo la joogna sala allahu aleyh wasalam oo nebigii oo markaa oo qaybinaya cadaaya iyo xoola qaybinaya ayaa ninkii la oran jiray dalkhuwaysara ninkii la oran jiray ataymiyi ayaa istaagay wuxuu ku yidhi icdil ya rasuul allah rasuulka ilahay cadaalad samay ayuu ku yidhi nebigii baa xanaaqay sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi haddii anigu aanan cadaalad samayn yaa cadaalad samaynaya aniga gadaashay nebi maxamed buu ku lehy cadaalad samay soo ma garanaysi waa nifaaqnimo wey munaafiqnimo wey sidaa markii uu yidhi cumar bin khadaab baa meesha fadhiya dacnii adribu cunuqah ya rasuul allah iiga leexo ninkaan aan qoorta ka gooye nebigu wuxu sal slam dachu fa ina lahu waxa ninkaas wuxuu leeyahay asxaaban dad buu yeelanaya yaqra'uuna alqur'aan dad buu yeelanayaa yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatihi wa siyaamahu maca siyaamihi yamraquuna min addiini kamaa yamraqu sahmu min aramy ilaa aakhir xadiis dheer w dad baa ka soo bixi doona khawaarij wa nimanka khawaarijda looran jira wa niman khawaarij yihahda ka soo dhex baxaya ninkan oo salaad iyagaa idinka soon badan qur'aanka way akrinayaan laakiin qur'aanka ma fahmayaan ee iska daawiye nebigu marka ninkaa ma dilin soo ma ninkaa ma dilin saas darteed wuxuu doonayay ta'liif inuu dadki isu keeno ayuu rabay marka waxaa laynoo soo qaadan karaa xadiiskan oo kale waxaa la odhan karaa saanaaba nebigu sameyey sal sl ma iska tagtaan dadku iska daysaan xaafid ibn xajar raximah allahu tacaala yaa xadiiska markuu sharxayey ee sharxiisi uu keenay ayuu wuxuu yidhi wuxuu yidhi wajaa'a haddana can ibni eh, can abi saciid alqudriy xadiis kalea ka yimi buu yidhi qisatun ukhraa oo qiso kale ah buu yidhi tatacallaqu bilkhawaariji khawaarij baybay ku saabsan tahay oo fiiha maa yukhaalifu hadihi riwaaya riwaayadan wax ka soo baa ku jira wadalika waxa weeye fima akhrajahu axmed baa soo saaray bisanadin jayidin can abi saciidin qaala wuxuu yidhi jaءa abu bakr ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wasalam abubakar ayaa nebigii u yimi sala allahu calayhi wasalam wuxuuna yidhi yaa rasuul allah nebigii baa wuxuu intaad dhaqaaqdo soo dil buu ku yidhi wuu dhaqaajiyey wuu tegey abubakar radia allahu tacaala canhu falamaa ra'aahu markuu arkay yusallii isagoo tukanayo weli waa taagaya yahay ninkii kariha wuxuu nacay an yaqtulahu inu dilo nin tukanaya miyaad dili karaysaa seeftiisii buu galka ku cesheeday farajac wa iska soo laabtay faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah faqaala wuxuu yidhi faqaala nabiyu sal ly slam markuu soo laabtay wuxuu yidhi ya rasuul allah ninkii oo tukanaya baan arkay waan dili waayey nebigi waxuu ku yidhi sal slam idhab ya cumar cumar ou istaago aad ninka oo faktulhu dil buu yidhi ninkaa ninkii ma diline adigu cumar oo intaa istaagto ninka soo dil buu ku yidhi fadahaba cumar baa tegey fara'aahu calaa tilka alxaala haddana wuxuu arkay ninkii oo tukanaya isagiina waa fekeray wuu soo laabtay ninkaa ma dili karaysid buu yidhi seeftu iska soo ceshid soo noqday idhab ilayhi ninka tago faqtulhu dil buu yidhi nimankaa niman wax dilaya maahane or dhaqaaji cali dil buu yidhi fadahaba caliyu cali baa tegayo falam yarahu ninkii ma arag ninki waa la waayay ninkii waa tegey wuu soo noqday wuu u sheegay nebigi baa wuxuu yidhi sal slam ina hada wa asxaabuh ina hada wa asxaabuh kan iyo asxaabtiisu yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akrinayaan oo laa yatajaawazu xanaajirahum oo takalxamaha qur'aanku ma dhaafayo yamraquuna min addiini kamaa yamraqu sahmu min ramya diinta waxay uga dhex baxayaan sida ay magaranayaan faqtuluuhum dila buu yidhi hum sharu lbariya kuwa dadka ummadda wix ilahay abuuran ugu shar badan weeye dila ayuu yidhi ma garanaysa wuxuu yidhi walahu shaahidun buu leeyahay min xadiisi jaabir ayuu leeyahy akhrajahu abu yacla xadiiska kale uu sheikhu sheegayo waana xadiis saxiixa isaguna abu yacla uu wariyey waa qisadaanu haddaba si kale ah wey wuxuu sheegayaa marka ninkaasu inuu nin soo dagaalamay weliba ahaayo balaaye ah habeen ninkii uga warramaynayaa nin balaaye sameeye baan oranay khatar a ah lala yaabo oo nebiga garan waayo ninkii kadibna ninkii uu yimi isagoo soconaya iyagoo meeshii fadhiyaa ninkii baaba yimiba yaa rasuulallah ninkaa way ninkaanu ka hadlay ninkaan miya ahaa ninkii baa nebigu u yeeray war balkaani markaad noo imaanaysa ma islahayd adiga ayaad nimankan ka ka cibaado badan haabuy wuu dhaafay masjidkuu galay salaad buu istaagay salaad markuu u istaagay baa nebigu sala allah alay slam abubakar seefti u dhiibay wuxuu yidhi ku soo dil masjidka dhexdiisa dad baa masjid lagu dila ma maqashay <laughs> nebi maxamed baa amraya masjidkiisa dhexdiisa in lagu dilo hebel baa masjidka lagu dilay laa ilaaha ila allah war masjid sujuudsan cumar waa isdul taagay wuxuu yidhi wallahi nin sujuudta lama deli karo waa sujuudtaya nebiga ku noqo aan mar kale la soo tashado haddii aanan dhibna ma leh aniga nin iga fiican baa nebiga la tashaday bu abubakar oo iga fiican baa la tashaday kadibna wuu soo noqday nebigu u yimi yaa rasuulallah ninkii sujuudsan baan arkay sujuudna waa ku dhici waay ninki waa dili waay awalba ma disheen bu yidhi adigu u dhiib seefta cali cali baa loo dhiibay cali ow ninka allaa dilaya dil buy haddaad bagaartoba wuu galay masjidkii ninkii ma joogo maafi waa maqan yahay wuu soo noqday ya rasul ninki mahayogi nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam ninka haddii la dili lahaa fidnada wuxuu noqon lahaa awalkeedii iyo aakhirkeedii fitno dambetoo muslimiinta kama dhex dhacda maxaa loo dilaya waxaa loo sanayd kala fidhinayo kala kaxaynayo saasaa loo dilaya liajli fasaad baa loo dilaya fasaadka uu samaynayo oo muslimiinta ku dhex samaynaya loo dilaya saasaa loo dilaya marka wey ninkaan marka ha tukado hadduu rabo maadaama uu fasaad wado oo uu fasaadkii wax maqli waayey oo joogi waayey waa la dilaya wey sheikhu wuxuu yidhi weli hadalkiisa uu sii wataay ibnu xajar raximah allahu tacaala wa yumkinu aljamcu buu yidhi labadan xadiis xadiiska hore aan soo sheegnay oo nebigu nimankii iska daayey iyo xadiiskan kaleeto ninkuu nebigii hala dilo buu yidhi waa jamcin karaabi oo waxaan ku jamcin karaa bian yakuuna hada arajulu huwa alawalu inuu ninkii dalkhuwaysra nafkiisa ahaa oo nebigu yidhi marka hore yaan la dilin ayaan kan dambe ku jamcin karaa yidhi hala dilo labaduba in isku ni baan sheegi karaa baan oran karaa wy wa kaanat qisatu haada haaniya qisadaanun mar kale ay tahay oo ay tahay mutaraakhiya weliba mid kala dambaysay ay tahay muddo dambe ay tahay can alula tii hore ka dambaysay oo waadana sala allahu caleyh wasalama nebigu uu idmay fii qatlihi dilkiisii bacda an manaca minhu markii uu lizawaali cillati almanci markii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam markii horeeto uu diidayo muxuu u diidayey cillad baa jirta nebigu u diidayey marka hore in la dilo marka hore dilkiisu waa bannaanaa laakiin cillad baa jirtay cilladii baa hadda meesha ka baxday wa hiya ta'allufu waxayna ahayd dadka oo lasoo dumo mar baa dadkii kugu yaryahay dad yar baad haysataa haddaad laba qoorta u goyso ka kala cararaya soo ma garanaysa fakaanahu waxaad u malaysaa istaghnaa canhu inuu markaa kabacdi nebigu ka maarmay bacda intishaari alislaami islaamkii markii uu xoogsaday ma garanaysaa kamaa nahaa can asalaati sida uu nebiguba u diiday salaada qof salaad salaad yani qof tukanaya in la dilo calaa man yunsabu ila nifaaqi dadka nifaaq dad badan oo nifaaq lagu sheegay ayuu nebigu diiday yidhi ha dilina soo ma tukanayaan ha iska daayimi bacda an kaana yajri calayhim axkaama alislaam markii uu axkaamta islaamka uu nebigu sala la alay ku maamuli jiray qiila daalika oo la weydiiyey ma garanaysaa wa kaana abu bakr wa cumar abu bakr iyo cumarna tamasakaa binahyi lwal caalima wa cajiib wey abu bakr iyo cumarna wixii ay qabsadeen nahyigii hore oo ahaa can qatli lmusalliin dadka tukada inaan la dilin marka nebigu marka horte muxuu yidhi aniga waxa la iga reebay kuwa tukanaya inaan dilo marka maadaama dad badan baa loo soo sheegay ya rasul allah munaafiq ninkaan dillo soo ma tukado iga daaya marka abubakar iyo cumar halkaasi ku dhegan yihiin nebiguna markuu sidaa dhib baa imaanaya marka markii dambe sheekadii waa dhamaartay cilladii meesha waa ka baxday nin allaale ninkii la arko oo balaayo wada oo mafsadadiisa si kale nabigu sala allahu alay wasalam markuna u diiday ayay hormariyeen buu yiri ma garanaysa markaas bu waliba wuxuu sheegay inuu salaad kuma badbaadinayso mar haddii aad mafsadadaadii la celin waayey oo aad kuma gaarsiinayo ninka dhanoo mujaahid awalla mujaahidiinta waa la ohan jire maana soceeb maaha hadda waxaa lasoo qorayaa meelaha ciidankii kablalaxo halkaa fadhiya waa koran mujaahidiinta waa la ohan jire baashaan waa ceeb oo ku ceebaynaysaa baashu wareer waa marka nin dhan oo mujaahid sheeganaya haddana reer wata oo le magaalada reer hebel baa halkan u doonaya shu haada xagee waxaaso kale lagu arkay sheeko soconaysa maa wey fatxulbaariga ayaad ka eegeysaa majalada labiiyo tobnaad saddex boqol iyo labiyo toban ayuu hadalkaasi ku jira halkaa marka waxaynu aragnay in ninkii edab darra la yimaada waayo hadhowdi marka in la yidhaahdo or dadkan dadkay dilaan dadkii baa dhiiggii baa layska banaystay sida wadaadda meelahaas loo rordayaan oo kale masaakiin rag waa horo mujaahidiin mujaahidiin odhan jiro hadda iska cararay oorax dadkii baa layska iska dilayaa kanaa la sameeye mujaahid oo arki doonaa mujaahidna insha allah asbaabu tafaruq maxaa dad kala kaxay horta marka horraysa mashaakilka dadka kala kaxaynaya muxuu yahay ibnu taymiya raximah tacaala baa wuxuu leeyahay fataawigiisa ayuu baab u sameeyey wuxu yidhi faslun fi xukmi tafriiqi bayna alummati wa imtixaaniha bima lam ya'mur illahu subxaanahu wa tacaala bihi wa rasuuluh wuxuu yidhi waxaan halkan fasal uga dhigay buu yidhi xukunka uu dadka in la kala kaxayo uu leeyahay ayaan ku kala xukminayaa iyo weliba in lagu imtixaamo ilahi subxaana wa tacala usan amrin wa kadalika waxaa ka mid a ah, bu yidhi tafriiqu bayna alummati dad walaa rasuulu rasuulkiisu amrin mitla waxaa ka mid a ah an yuqaala lirajul in lagu yidhaahdo anta shakiiliy aw karfandiy war adigu ma karfandi baa tahay mise shakiili baa tahay reer hebel baa tahay adiga in la yidhahdo lagu imtixaamaya waxaa la rabaa in warkaaga la ogaadaa la rabaa horta adigu yaa tahay horta iyo reerkee tahay adiga inaga sheekadeenna wa shiiku inuu naga warhayaad umalaysa cajiib wa war adigu reerkee tahay horta ma reer qansax baa tahay mise reer qurac baa tahay maalin dhawaytaa niman odayaala israacnay nimanka odayaashaa ah marka ima garanayaan waana wada soconaay oo danbaa naga wada dhexaysa waxayna ka xishoodeen inay yidhaahdo niyow yaa tahay ninkaan garka weyn oo meelsha maraaya waxay yaa tahay lama odhan karo odayaashii markaanu intaas oo saacadood wada soconay ayaa nin oday igu soo dhawaaday wuxuu yidhi war niyow xaggee ku dhalatay <laughs> soo ma garanaysid marka markaa sheegto meeshaa ku dhalatay khalaas marka waa soo baxday marka waxaa tahay wey <laughs> marka bashi waa lagu imtixaamaya imtixaan baa laga qaadaya ma garanayso marka wuxuu yidhi sheekada noocaasa in la yidhahdo bu fa ina hadihi asmaau baatila buy asmaadaanu baatil wey buy ma anzala allahu biha min suldaan reer hebel baa nahay in haddaanu reer hebel nahay iyo haddaanu noocaas nahay iyo haddaanu kuwaas nahay iyo tahay iyo wax noocaas oo kaleeta walaysa fi kitaabi illahi walaa sunnati rasuulihi sala allahu alayhi wasalama ilahay kitaabkiisana kuma jirto rasuulka ilahay rasuulka nebi nebigana sala allahu alayhi wasalam sunnadiisa kuma jirto walaa fi alaahaari almacruufa can salafi um can salafi ala'imma aathaar macruufa oo laga soo rarana ma jirto wax sugan oo laga soo rarana ma jirto salafkii ummadda ee a'immadii salafkana laga soo raray ma jirto laa shakiiliyi walaa qarfadiyi buu yidhi waljawaabu cala almuslim qofka muslimkaa jawaabtiisu waxay tahay idaa su'ila can dalika haddii arrinkaa la weydiiyo an yaquula inuu yidhaahdo laa anaa shakiiliy bal muslimun muslim baan anigu ahay muttabicun likitaab illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu alay slam anigu waxaan ahay nin ilaahay kitaabkiisa raacaya sunnada nebigana raacaya baan ahay inaad tirahdo baa laga rabaa buyi waqad ruwiina waxaa naloo wariyey buu yidhi can macaawiya ibn abi sufyaan anahu su'ila cabdullahi bn cabbaas cabdullahi bn cabbaas baa waxaa la weydiiyey radia allahu tacaala canhu waxaa lagu yidhi anta calaa millati caliyin oo millati cuhmaan baa lii adigu niyahow ma cali kooxdiisaa tahay mase cusmaan kooxdiisaa tahay fa qaala wuxuu yidhi lastu calaa millati caliy walaa calaa millati cuhmaan cuhmaanna anigu milladiisa kuma jiro waddadiisi kuma jiro calina kuma jiro tiisii bal ana bal ana calaa millati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii nebi maxamed anuu sunnadiisi baan ku taagnahay sunadii nebi maxamed un baan ku soconayaa ku taagnahay buu yidhi magaranaysa garanaysa saasoo kalea laga rabaa marka inaad tirahdo wey oo waxa aad u hadlayso iyo waxa aad u dagaalamayso iyo waxa aad dadka ku imtixaamayso inay noqoto kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga yaa u dhow ee maaha inaad tidhaahdo yaa ah qansax iyo yaa quracah iyo yaa reer hebela maaha bal ilasmaau buu yidhi asmaada alatii taasoo qad wuxuu yidhi yusawiqu tusama biha midda buu yidhi weliba dhici karta in laysku magcaabo oo loo nisab sheegto mithla intisaabi ila annaasi dadku ay u nasab sheegtaan ilaa imaamin imaam ay u nasab sheegtaan kalxanafiyi walmaalikiyi walshaaficiyi walxambaliyi matalan taas kale dadku waxay anigu xambali baan ahay anigu shaafici baan ahay anigu taasoo kale la yidhahdaa buyi taas oo kaleeto bu yidhi xataa ow shaykhi ama shaykh keliya bu yidhi kalqaadiriy walcadawiy raggaaso kale anu sheekh hebel anu ren qaadiri aan ahay sheekh ma garanaysa saasaan ahay saasoo kaleeto lays yidhaahdo ma garanaysaa noocaas oo kaleeto buu yidhi la yidhaahdo ow wuxuu yidhi mithla alintisaabi ila alqabaa'ili ama qabaa'il loo nasab sheegto kaalkaysiy walyamaniy ma garanaysaa la sheegto le anigu yamani baan ahay anigu qaysi baan ahay anigu kaasaan ahay iyo wixii la mid ah soomaali baan ahay anigu waa deelahay ku ron yahay reer hebel baan ahay reer hebel baan ahay la yidhahdo wa ila alamsaar sidoo kaleeto beledo la sheegto anagu jubbooyinkaan degannahay anagu gobollada dhexaan degannahay anagu puntland baan degannahay anagu magaranaysa landiyaal baana la yidhaahdaa iyo sheeka noocaas oo kaleeta hawlahaas la sheegto buu yidhi kashaamiyi walciraaqiyi walmasriyi falaa yajuuzu ma bannaana buu yidhi liaxadin qofna uma bannaana buu yidhi an yamtaxina annaasa bihaa inuu dadku imtixaamo war horta dadka inuu ku imtixaamo bannaana buyi xoogaan idinka qosliyaya aeroboorka hidr saa inta ii war somaliland miyaa tahay buyi war anigu muslim baan ahay sareenka welig baan ku weydiiyey buyi war iska daa waxaasoo macali saciid baa tahay buyi sama garanaysid war muslim baan ahay war muslim baan ahay maku celceliyaa mogtahay war kuu sheegi maayo ilaad ii sheegta buyi marka baasha in la isku imtixaamo waashi maal cajiiba ah wey ah, <laughs> waaba ku yidhi markii dambe ha ah, waan ku yidhi <laughs> waaba ku yidhi <laughs> sooma garanaysid arrinkaasu ma banaano bu yidhi walaa yuwaalii bihadihi alasmaa walaa yucaadi calayha bu magacanyadan inuu qof ku soo dhawaystona ma aha qofna kula collaytama maaha bu magacanyada ilahay baa kaa dhaliyay sax maafa mushkila oo waa banaan tahay mushkilad male in ma garanaysaa reerkaa tahay la ogaado waxba kuma jabna laakiin bahashi hadday noqotay litaqaatalu ama litaqaadacu waa laisku goynaaya markaasuu sheekada kaa xiranaya markuu ku ogaado qoladaa tahay shag sheekada u dhamaatay maxaa jira bahashi laysuma sir bixi karayo yaan ahayn marka haddii aad reerkii tahaana xataa haddaad tahay faajirka ugu xun oo kusoo dhawaysanaya maadaama isku reertii waxaa laga yaabaa inaad nin ehlu khayra tahay lakin isku reer eedin aan ahay oo kugoynaya maca salaama bahashaasu sheiku ma banaana wey bal buu yidhi akramu lkhalqi cinda allahi atqaahum min ayi daa'ifatin kaana qoladuu doonaba ha noqdee ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ugu dhow waxa weeye kuwa ilaahay ka baqa baqawo marka maxaa ina kala dilay marka waxa ina kala dilay waa saas mashaakilka ina kala dilay gobolaysi waxa la yidhahdo iyo qabiilaysi dhiiggii dadkii iska kaceen lacag baa la aruurinaya reer hebel baan rabaa in waxaa ma garanaysa odayaal baa lacagta ka dhamaatay waxnama qabsan silci iyo saxariir qolada iyadii qablo oran jiray lacagta naga dhamaatay magaaladina gacanta kuma dhigin si baan ahayd bal xoogaada aanu dira xataa waana laga qabsaday <laughs> war dhib weeye bahasha ma garanaysa qolooyin kalaa lacag diray oo isu abaabulayaan iyagana inay waxba waayaan baa laga yaabaa soo ma garanaysid rag badan baa marka dhibtaa iyo qaharkaa ku jira oo mashaakilkaasu haystaa oo dhibtaasu haysataa marka layska daayo marka waxaa waxa laisku goynayo waxaan weeye faraha laga qaado baasha waxaa laysku xidhiirinayo ha noqoto hamigaagu waxaa la rabaa inuu islaam noqdo hamigaagu waxaa la rabaa in uu noqdo soomaaliya sidii looga taagi lahaa dowladd islaam ah oo calan laa ilaaha ila allahu ku hoos hoos degta oo aan buluug ahayn buluug maya shaqo kuma lahin buluug buluug shan geesle maafi laa ilaaha ila allahu miday ku qorantay calankii nebiga ah sala la alay slam calanka cad iyo calanka madow nebi maxamed ba iska leh labadaba nebi maxamed ba iska leh sala la alay slam ninkii caayaha iska ilaaliya khatar wey dad badan baa caynaaya oo odhanaya calalada iyo meelaha wax noocaas o kale taa haddii dhulka lagu rido waa rido waay gaalnimo waay haddaa intaad dhulka ku tuurto ku istaagto waa gaalowday ogo kufri wey waa kufri isagana haddaad dhulka ku tuurto kufri wey maxaa jira laa ilaaha ila allahu baa ku taal laa ilaaha ila allahu inaad dhulka ku tuurto waa kufri gaalnimo wey mamnuuc ma banaana caalanka madow caalanka cad nebi maxamed aclaamtiisi wey laa ilaaha ila allahu maana dhexda kaga qoray aclaamtii nebi maxamed wey sala allah alay slam raayaadkiisi wey saa darteed caalankaasaan rabnaa ina loo taago so ma garanaysaan caalankaas baan rabnaa laa ilaaha ila allahu ku qoran tahay ina hoos degno dowlad noocaasa nin kasta oo muslima ayaa la rabaa inuu u saxiyo adinkana waaad ka waxaad ka sheekaynaysaan tuulooyin yaryar tuulooyin yaryar aan macno lahayn baa ka sheekaynaysaan oo waxay tahayba aana jirinba waxaa loo baahan yahay in dhulka oo dhan calankaasi hoos tagaan oo haddana la dhaqaajiyo haddana oo ummadda gumaysiga ku jirta laga saaro kenya dad baa maxaa loo dhan jiray kabanda mayaa la yahdaa maxaa la bahalkan oo idga gooda dad intaasoo sanoo deganaa la gumaysanayay ee cashuur laga qaado ee la baabi'iyey xoolahoodii la qaatay ee la dulaystay ayaa lagu gumaysanaya warqaddii ay ku socon lahaayeen laalush looga qaadaya ama lagu dilaya muslimiin waa ma banaana arrinkaasu mamnuuc nin muslim insaan loo dulaysto mamnuuc waa waxaa loo bahan in dadkaa meesha laga qaado dulliga laga kiciyaa la rabaa xagga kuwaasaaba roone xagga kale kuwaa lagu dulaysanaya etoobiya xagga kuwaa lagu dulaysanaya oo la dulaystay oo la dulaystay oo la baabi'iyey oo aan noolayn oo biyo xataa laga qabiyey waxaa la sheegay qayb ka mida inay kaadidooda cabbaan kaadidooda inay cabaan annagana waxaan isku haysanaa tuulo inaan macno lahayn baa la isku haysta oo wadaadadii garka waaweynaa xanaaqayaan oo caraysan yihiin meesha ilahay diintiisa loo caroon lahaa ayaa tuulo yar baa loo caraysan yaha wadaad walba markii xagga loo dhaqaaqo wadaad baa caroonaya markii xagga loo dhaqaaqo wadaad baa caroonaya maxaan samaynaa wadaadaydu hadday ka caro yaa meesha dhaqaajinaya wax oo nin walba reerkiisa la dudayo yaa wax dhaqaajinaya ilahay baan idinku dhaajiyey idinku dhaariyey qof wax dhaqaajinaya male wey saas darteed ba marka waxaa loo baahan yahay in sidaa ayaa loo baahan yahaa wey hadalkaa qiimaha badan shiikhu waxa uu ku leeyahay raximah allahu tacaala konton iyo sagaal dabacada daarulxadiis alqaahira waxaynu u gudbaynaa muslimiinta yaa matela markay tafaruqu dhaco mashaakil baa ka taagan meesha waxaaba laga yaaba in la yidhahdo horta muslimiinta yaa matelada dagaalka fawda weeye wax matalaa ma jiraan nin walba qorigiisa ha iska qaato wuxuu doona ha sameeyo in la yihahda laga yaaba muslimiinta waxaa matalaya jamaaca muqaatila difaac samaynaysa oo halgamaysaa matelaysa jamaacadaasaa matelaysa walax kuwa calanka bulugan sita oo united meelaha wareegaya ma matalayaan maxaa jira muslimkii waxayba gaalayba waddanka u dhiibayaanba waxaas iiga sii daran oo iga naxdin badan in ay maanta ay lahaayeen adcadahan ka dhegaysanayay niman hadlaayo oo lahaa a'imadii gobolka maanasooto joogtay ayaa dawladdii la kulantay walahi dawladdii baanu la kulannay dawladdii soomaaliya ayaanu la kulannay a'immadii haddii aanu nahay hadhow nimankaasu intay yimaadaan bay wax odhanayaan waxbaa naloo diiday in dhiibo maalmo ka horna nimankaa naftooda rag ka baa waxa la weydiinaya nin maanta hadlaaya baan haddana maqlaaya la weydiinayo maamulka islaamigaabaa wuxuu qaadaya ramadaankii fitrada markaas baa la weydiiyey oo la yidhi fitray qaadayaan bal ka waran mamnuuc ma banaana kuwaas wy mamnuuc wey maana banaana maxaa jira dawladna maaha wax laysku waafaqsan yahana maaha dadkuna iskuma waafaqsana waxay yihiinna ma le waxay cadaaladna inaanay samayn baa laga yaabaa waxay qaadi karaan waa waa waa waay xaqumale inay qaadaan qoladii villa somaaliya joogtana muxuu leeyahay dowladdii soomaliya saad garanaysaan yaa garanaysa sababta ii sheegi kara asababu waxa weeye wax kale maaha nimankaa united nationka laga aqoonsan yahay gaalada aqoonsan diyaaradahay raacaan hoteeladay seexdaan carbet cas baa loo dhigaa waa niman khatara telefishinada laga soo daayaa khatar wey laakiin nimankaa masaakiin waa united nation ma aqoonsana haddiiba la arko waa la dili waa la xiri waa la cunaqabatayn geedahay ku hoos jiraan baaba dad maha marka wadaadadii nafkoodii baaba waxay qaateen fekerkii calmaniga ah walciyaadu billah aima nahay baa laleeyahy dad baa masaajidal wax lagu sheegaya maxaa loo sheegaya calmani baa loo dhigaya dadka marka mabdii calmaniga miyaa loo dhigaya dadku waaba ka dhergeene qolooyin baaba jaamacad uga soo baxay adigii sheekha ahaa rabay dadka inaad tawjiihiso wax u sheegto oo ilaahay diintiisa barto ayaaba wixii iyagu ay sheegayen calmaanintu sheegayen sheegaya nafsu shay maxaa marka dadka dheerta qur-aankii aad akrinaysa maxaad ka faa'iiday insha alla mar kalenu kaga hadli doonaa xaadaro kale insha allah muslimiinta marka waxaa matalaya jamaaca ayaa matalaysa difaaca leh oo muslimiinta ilaalinaysa oo xumaatida iyo gaalada iyo dulliga ka celinaysa jamacadaasa matalaysa daliil baan ku siinaya adaliil hoose daliilka waxa weeye daliilku nabigeeni sala allahu aleyh wasalam fi saxiix albukhaari wuxuu leeyahay nebigu sala allahu alay slam laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina ma jirto kama suulayso ayuu leeyahay nebigu sala allahu caleyh wasalam daa'ifa koox kama suulayso ummaddayda ka mida oo xaqa muujinaya xataa ya'tiya amrullaahi wa hum daahiruun ilaa ilaahay amarkiisa ka yimaado iyaga oo daahiriin ah oo muuqanaya dadka dhex muuqanaya maxaa la yidhi daa'ifa daa'ifa koox wa daa'ifa hal qof uu noqon karaa hal qof hal qof luqada carabiga daa'ifa waa lagu yidhaha marka daa'ifa waa koox koox kama suulaysa buu yidhi maxaynu marka meesha ka faa'idnay waxaynu meesha ka faaidna nebigu ma ictibaarinin wax ictibaara kama soo qaadin wixii aan daa'ifada ahayn dadkii kale dhaxba kama sheegi nebigu sal slam maba soo qaadinba muxuu soo qaaday ictibaariyey addaa'ifa koox yar buu ictibaariyey kooxdaasaa nebiga u tirsan sala allahu alayhi wasalam oo matasha kooxda ayaa matasha aan ku sii daro laba xadiis oo kale oo isla midkii ah laakiin waxyaala yar bay u kala duwan yihin wuxuu kaloo leyahy nebigu sal slam laa yabraxu hada addiin qaa'iman diintaanu kama zuulayso inay taagan tahay tuqaatalu calayhi oo tuqaatilu calayhi cisaabatun kooxi ay ku dagaalamayso min almuslimiina muslimiinta ka mid a xataa taquuma asaaca ilaa qiyamu ka dhacaan diintii inay taagan tahay nebigu sala allahu alay wasalam muxuu ku sheegay koox ayaa jiraysa hal koox ma oran dadka oo dhan ba isu imaanaya dadkao dhan nebigu waa ogyahay sala allahu alay slm adduunyadan iska raacayno united nationkeena iyo meelaheena iyo hay-adaheena iyo inu meelahena iska tegayno calankeena inuu meelaha ka taaganya aynu doonayno in aanala aqoonsado aynu rabno nabigu waana yaqaanaa sala allahu alay slam saa darteed hal koox baa jiraysa oo u dagaalamaysa diintu kama suulayso marna ma tegayso buu leeyahay inay taagantahe saxsan tahay inta hal cisaaba laga helaayo kooxw diinta ilaahay u dagaalamaysa ilaa qiyaamaha laga gaaro muslim wey xadiis muslim ku jira wey wuxuu kaloo yidhi nebigu sal slam laa tasaalu cisaabatun kooxi kama suulayso min ummatii ummaddeeda ka mid a oo tuqaatiluuna calaa amri illaah ilahay amarkiisa ku dagaalamaysa oo kaahiriina licaduwihim cadowgooda ayay dhibayaan ka adkaanayaan cadowgooda buu nebigu sal slam way ka adkaanayaan wa hum iyaguna laa yaduruhum waxba ma yeelayo man khaalafahum ninkii khilaafaha waxba ma yeelayo riwaayad kale wakhaadalahum garabkooda ka baxa imsaynu habaartamayna lahay ilahu ku ilaahw naga soo qabo waaba sii xoogsanayaanba maalin walba xoog bayba kasii qaadaya ninguna habeer baynu la taagana ilaahu jebi ilaahu baabii ilahu ku kusama kuwa u ducaynayna ilaahay dawladda hanoo noo hagaajiyo ilaahay dawladda dacfi baa kusii dhacaya ilahay ma rabo subxana watacaala laakiin kuwaynu garabkooda ka baxnay oo habaaro oo necab nahay ilaa uu nin ka yidhi sheekha laga soo wariyey inuu yidhi amxaarada markaan habaaro sujuudda kadibna nanka dagaalamayan ku xijiya sheekhu garwee waay caalim min alculamaa soomaali ah w saas odhanay laakin habaarkiisa waa ka celaya ilahay ma aqbalayo subxana wa tacala ilahay ma aqbalayo subxana wa tacaala marka waxba ma yeelayo bu yidhi nebigu sal slam kooxdaas aniga ii tirsan ayuu nebigu yidhi sal slam dagaalamaysa wax allaale wax gaarayaana haba yaraatee ma jirto nin kasta oo khilaafa ilaa xataa yatiihum الsaaca ilaa qiyaame uga yimaado kooxdaasa jiraysa ictibaar muxuu nabigu siiyey koox hal koox buu nabigu ictibaar siiyey sl slam riwaayad kale walaa tazaalu cisaabaة min almuslimiina daahiriina calى man naawa'ahum koox baan la weynayn buu yidhi nabigu sal slam cisaaba muslimiinta ka mida oo muuqanaysa oyay la dagaalamayaan ninkii la collaytama ilaa qiyaami saaca ilaa ywm alqiyama ila qiyamaha laga gaaro kulli axaadiistaanu saxiixu lmuslim bay ku jirtaa xadiis saxiixa muslim iyo bukhaari ku jirta wey halkaa marka maxaad ka ogaatay waxaad ka ogaatay halkaa kooxbaa muslimiinta matashaa sagaalkaa gobol ee muslimiintu hayaan baa noo tirsan adinka kuwa kalaa idin tirsan sax miyaan ahay kuwa kalaa adinka idin tirsan qolooyin kalaa idin tirsan adinka adinka waxaa laleeyahay wallahi puntland nabaday haysataa somaliland nabaday haysataa la xoojiyo kuwa labada gobolladan kale waxbaa ka jira waa laga yaabaa inaan odayaashu ay ka xanaaqaan insha allah xoogaa laakin iska iska adkaysta insha allah ma mushkila baa dhiman insha allah kulligan waynoo laanlaanka waynu iska wada leenahay oo wadaagnaa <laughs> xuduudaha waanu qaadi doonaa insha allah maraan fogeyn biidn illahi tacaala magacyada waan la weyn doonaa insha allah biidn illahi tacala soo ma garanaysa muslimiinta oo dhan baan ma rabnaa ina isku xuraba adinkana waxaad ka hadlaysaan gobollo yareer oo galabtay xata ka hor adoo guri weyn oo intaasoo dabaqa aad tidhaahdo jikadaasaan seexanayaa bes meel kale tegi maayo ka hor ma dhaqaaqaayo adigoo ilahay landheere kaa dhigay laandheere qofka muslimkaa landheera wey caalamka oo dhan oday iskale kulli ada iskaleba ilahay aduu kusiiye subxana watacala inaad marka qol yar isku soo xirto tirahdo intaasaan leeyahay anugu bes waa nacasnimo wey mangaabnimo wey waa wixii gaaladu nala rabtay waay gaaladu saasay rabtaa inay intayna kala xirxirto na kala qoqobto waxaa naga dhigso halba qof walba inta gobol yar lagu soo xiro layaa gobolka adagu ilaasho bes ninka gobolka kalena ah cadow ku ah oo xabadaa laysu sito oo wiilasha naga dhammaadaan gaaladu na fiirsato waa boqola intuu timaado maxaa kaa dhammaaday saanada anaa ku kuwa kale maxaa kaa dhammaaday saanada anaa ku qolo walba inta loo imaadaan kula jiraa la yidhaahdo waxa la rabo waxaa rabaa in caqliinu ka weynaada loo baahanya waxaan ka tagna sagaalka gobol baa noo xisaabsan marka anaga sagaalka gobol ee muslimiintu hayaan ee shareecada ilaahay lagu dhaqo sagaalka gobol baa noo xisaabsan nimankaasaa muslimiinta soomaliya nimankaasaa matala diida amaa diidinina nebi maxamed waa kaa sala allahu alay slam nebi maxamed united nation baa matasha ma oran calan buluugan baa matalo ma oran nebi maxamed sal ly slam nimanka ii dagaalamaya ee matela buu yidhi nebi maxamed sala ly slam hana huwa rasuul llahi sala allahu alay slam rasuulkaan ka dambaynayna anagu wuxuuna yidhi sal ly slam halkaa marka waxaa ka hadlaya arrinkaas waa waktiga igu dheeraanaye waxaa ka hadlaya xaafidka iyoba xadiiskan ka hadlaya waxaa ka hadlaya imaam nawi baa ka hadlaya kulligood oo dhan waxay leeyihiin iyaguna kooxa saasoo kaleta ah oo shujaaco ah oo geesiyiin oo dagaalamaya iyo rag lamida weeye bay leeyihiin raggaasu garanaysa sidoo kaleeto aanu imaado sheikh islam ibnu taymiya raxima llahu tacala idinku daro bal inuu isaguna i taageero waxaan idin sheegay taageeraan ka rabaa ilo miskiinka baan iska ahay anuguyo hadhow qorsagaar ay ugu qabanaysaan laakiin haddaan ninkii weynaa oday libaax haddaan idin keeno insha allah waa heshiinaynaa insha allah wuxuu ka hadlayaa xilligiisii ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh xilligiisii markii muslimiinta la qabsaday ee nimankii tataarka la oran jiray ay yimaadeen ciraaq ay qabsadeen kadibna ay soo dhaafeen ay shaam qabsadeen sii socdeen ilaa xuduudda masr ay tageen dhibaatadu dhacday wiilal baa ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala niman reer masra iyo niman reer shaama isdhiibi waayey koox yar daa'ifa ayaa isdhiibi weyday muslimiinta intii korona waa isdhiibta koox yar wey wiilashaasaa isdhiibi waayey nimankii tataarka ahaabay dagaal la galeen ibnu taymiya tataarkoo dhulka haysta ciraaq haysta buu dhashay dadkii la dagaalamay uu ka mid ahaa dadki la dagaalama isagoo weyn bu haddana la dagaalama boqolaal sana boqol sano mala meelaa waa carada dagaal baa intaa lagula jiro inta dagaal baa socda idinka waxa dagal goormu dhamaanaya dagaalka waa soconaya waktigiisu waa dheer yahay ciyaar maa beri isla imana waa jawa isdhiibni saddex sanaa dagaal socdaa baan leenahay dagaalka maxaad umalaynaysa mana la isdhiibin inta ogow rag baa koox yar baa joogtay shiiku marka wacdi berigaasu xaaladdu siday ahayd buu sawir naga siinaya wuxuu yidhi shiikhu wa ama sukaanu lxijaaj bu yidhi dadkii o dhan buu qiimaynaya xijaaj nimanka degan buu yidhi faakbaruhum o aktaruhum buu yidhi minhum khaarijuuna can shariica buu yidhi kuwaasu shareecada banaankeeda ka yihiin ibnu taymiya takfiri bu ahaa miya ma odhanayna akhi ibnu taymiya takfiri bu ahaa shareecada bannaankay ka yihiin buu yidhi wa fiihim waxa ku jira min albidac waaldalaal walfujuur maa laa yaclamuhu ila llah waa dad dhintay buu yidhi eber wey innaga waxaan leenahay o dadkii baa la inkaaray o oh, yaa naga fiican annaga soo ma garanaysid maa laa yaclamuhu ila allah buu yidhi wa ahlu liimaani waddiini fiihim mustadcafuun bu yidhi sida hadda puntland oo kale iyo somalilan oo kale iyo ahluliimaanka meeshooga mustadcafuun wey si fiican baan idinku sheegayaaye waxaa xukuma meeshaas puntland baa anigu tegey kan kalena waa la mid waxaa xukuma wiil yaroo american ah waa laga yaba inad tirado dowlad baanu leenahay laakiin hada xaqiiqa wey hadalkaas waa hadal xaqiiqa ah waxaa xukuma wiil yar oo american ah wiil yar oo american ah wax dhan xukuma maxaa jira dadkii meesha lagu xirxiray oo la geeyey baa iga warbixiyey meesha dadka laska xirxiraa siilada waa dadka lagu iibsado wiil yar gar buu leeyahay sideenaas oo kale waa nin gar weyn shaaribu male mobilkiisa waxa ku jira nashaaidka jihaadka iyo baa ku jira hawl americana kadibna waa lagu soo qabanaya isaga lagu geynaya ninkiiku soo qabtay baa banaanka u baxaaya telefon buu usoo diraya nashiidadii baa dhacaysa wuxuu isaga ka dhigaya muslim inuu yahay khaasatan dhalinyaradu saa ku sameeya kadibna markii ma qabanayo marka nashiidadii marka nashiidada tiqiin odig mobilkaa ku jirta way markay dhammaatay wuxuu ku leeyahay ii warran buu leeyahay adiga kuma raba hebel iyo hebel iyo waan ku weydiinaya bal hebel iga warran nin hebel iga warran kan iga waran waxaas oranaya wiilkaa yarkaa baa xukuma odaygii magaalada ugu weynaa baa la xiray sabciin sana nin dhaafay wey maalintii qaraxu meesha ka dhacay reerka magaalada ugu badan ayuu ka dhashay toddobaatan sano nin dhaafay wey inta gurigiisii la tegey oo xabad lala dhacay oo la dhaawacay oo gaari gurigiisii inta la yimi qallaabi loo keestay oo la qaatay jikadiisii la tegey xabad lagu furay gaas buu wax ku karsan jiray la layidhi gaaska ha ah lagu gubo si hadhowdii loo sameeyo la yidhaahdo gurigiis hubaayiil hubaa qarxay yaa isagoo dhaawaca oo dhiig ka socdo oo gacan iyo calooshii xabaddii kaga dhacday yaa inta la qabtay labada gacmood iyo labada lugood inta laga xiray madaxana jawaan loo geliyey ayaa la qaaday kadibna waxaa loo geeyey ninkii amerikaankaabaa loo geeyey isagii baa iga warramaya afkiisii wey ma aha wax qof kale isoo sheega maha isagii baan la fariistay iga warramaya markii la ii geeyey bu adoo dhiig baxaya baa nin nin soomaaliya damcay inuu dhiiggii xiro markaasuu yidhi bu yidhi maya cadowgayaga ha ula dhaqmin sida waa sida saaxiibkay oo kale bu iska daa bu dhiigbixiis u dhintay dhiigbixiis u dhintay iska daa waa nin ingiriiskii carabiga labada fluenti ku ah wey markaasa waxaan ku yidhi american miyaa tahay ha markaasaan bu yidhi principalkaaga wey shaqadaada wey inaad dadka disho baan ku yidhi ninkii gobol ay isku cid yihiin ee gobolka haystay baa ii warramay nafkiisi isagana maaha waxaan cid kasoo guurinaya afkiisa buu iga warramay wuxuu yidhi waan dhaqaajiyey markii naloo sheegay odagii in la xiray meeshii baan ilis waxaa qaban karin buu ii sheegay meeshii baan tegey horta waxaan ku siganay lalaayo laayo bu waa ninkii dhammaan gobolka dhan haystay wa wiilal yar yaraa ayaa dilaya amerikaanka nafkiisa baa meesha qoryo la saaran oo dilaya iyagii baa qoryo la saaran inay dilaan ka baqay dirqiga allah meesha ku galay kadibna ninkii ixsaan waxaan ugu sameeyey odaga ahaa inaan soo daayo iska daaye in xarkahana laga furo wejigana looga bixiyo maxaa la yidhaahdaa jawaanka looga bixiyo meelu ku tukado salaadana loo ogolaado inuu tukado intaasa ixsaan ugu sameeyey yaa xukuma marka mesha ya ikhwaani yaa xukuma ii sheega yaa madaxweyne meesha ka ah sidaa waaye dadka marka ma garanaysaa waxa weeye iimaan kale mustadcafiin <clears throat> xaggana waa kasii daran tahay xaggana waqooyina waa kasii daran yihiin kulli saas wey hadda wuu soo dhaqaayo hadda qolahaas waa hirgashay markay hirgashay ayaa markaa lasoo dhaqaajiyey waxaa la yimi meesha la yihahdo baraxley gaalkacayo dhinaceeda kale waa dhinaca puntland bay xisaabsan tahay dhinacna galmudug dawlad kale waa amerikan baa soo fadhiistay wiil amerikana jooga saddex boqol buu hadda marinayay markaa kasoo tegey dhalinyaradu qoranayo baadiyaha la tegayaa odayaashii baa waxay leeyan war wiil igu dar maaa lacaga la bixinaya meesha oo lagu kala dagaalamayaaba shahaadala dirirka nimankii la ohan jiray waa dagaal qabailka waa waran wili ugu dar laba wili in laisku dilaaba laga yaabaaba wiilashii baa la keenaya mesha waa lagu daraya tababar wuxuu siinaya cajaa'iba hubka ugu qiimaha badan oo ugu qaalisan buu iibsanaya dulka dhan rag baa xukuma ninka waxaad leedihi <clears throat> waa ciidan isagu samaystay o ciidankaas waddan ku xukumaya isaga waddanka haysta macalmaamulku u taliyaa marka ilo isaga ka ciidan badan oo ka xoog weyn amarkiisa mesha ka soconaya dowladda kama tirsan dowladda kama tirsan dowladda kama marqaad dowladda see kaa marqaad markii muran la keeno waa la qaadaa marka bannaanka joogaa la geeyaa waa lala soo hadlaa odayaasha waxaa la yidhahdaa haddee oo ujeedaan meeshaan annagaa joogna wixii laydiin sheego nimankaa ka dambeeya wixii laydiin sheego maqla haddii kale shaqadiina weynaysaan odayaasha waa soo noqon waxay yidhahdaan shir baanu la soo qaadanay haddii ilaah ku yahay maraykan ah, amar baa lasoo sin awaamir wey amar baa lasoo bixinaya wuxuu yidhi sheikhu marka nimankaa xijaas la yidhaahdo tacbaan bay ku sugnaayeen buu yidhi ma garanaysa nimankaa buu yidhi ahluliimaanka ahi tacbaan bay ku sugnaayeen oo qolada ayaa ka xoog badatay buu yidhi ma garanaysa quwadii iyo xooggii waxaa iska yeeshay buu yidhi ligayr lislaam baa iska yeeshay buu yidhi bihada albilaad bu beledkan waxaa ku yeeshay buu yidhi dad aan islaam ahayn bu yidhi waxuu ku yeeshay buu yidhi ma garanaysa falow dallat buu yidhi haadihi daa'ifa hadday dullowdo buu yidhi daa'ifadaanu walciyaadu billah daa'ifadaas daa'ifada shaam joogtay wey walciyaadu billahi tacaala almu'minuuna bilxijaaz min adall annaasi buu yidhi fiiri kuwa shaam jooga haddii ay xumaadaan ayaa xoogaada yar tahay oo joogta baa loo baqaa buu leeyay kuwaasa waxay noqonayan dadka uu liita buu yidhi laasimaa buu yidhi waqad qalaba fiihim waxaa ka xog bataba alrafdu rafdigii baa ka xog yani waxa weeye raafidaa meesha ka buuxsantay buu yidhi ma garanaysaa iyo wa mulku haulaai tataar iyo nimanka tataarka la yidhahdo mulkigoodii ayaa qabsaday buu yidhi almuxaaribuuna lilahi wa rasuulihi ayaa meesha haysta buu yidhi nimankii tataarka ahaa waa meesha iska haysta oo ma garanaysaa ilahay rasuulkiisa la dagaalamaya buu yidhi ma garanaysaa wuxuu yidhi shiku wa ama bilaadu ifriqiya bilaadkii dhan buu ku tirinaya wa ama bilaadu ifriqiya buu yidhi fa acraabuhaa haalibuun marka waxaynu nihi labadaa gobol baynu ka hadalnay gobollada dhexeyn aynu sheegno aynu samayno gobollada dhexeya haysta iyagana niman mushrikiin haysta ahlusunna ninkii yidhaahda waa khatar wey ilahay buu ugafay subxana watacala ha iska ilaaliy ahlusunna magaca ay la baxeen waa magacii saxaabada ahlusunna waa magacii saxaabada radi allahu tacala canhum saa darteed ninkii yidhaahda nimankaas waa ahlusunna aasim wey waa dambaabaya quburiyiin mushrikiin wey quburiyiin wey nimankan la baxay khadiir wey magaca laguma yeeri karo lannahu saxaabadii magacii saxaabada wey radi allahu tacala canhum saa darteed magacaa lama oran karo nimanku waa qubuuriyiin iyo mushrikiin in la yidhaahdo maya maya maya maha shek maha shek maya maya maha shek maha shek subxaan allah macaad allah maha nimankaas <clears throat> maya waa niman dee halkaa jooga oo suufiye ah khatarta ah nimankaa niman khatara wa wuxuu yidhi bilaadu afriqiya buu yidhi fa acraabuhaa haalibuuna calayha acraab baa ka xoog badatay meeshaas niman acraaba ayaa meesha qabsaday buu yidhi wa hum buu yidhi shari lkhalqi dadka ayaa u shar badan buu yidhi bal mustaxiquuna waxayba iyaguba mustaxiqiin u yihiin buu yidhi liljihaadi walghazwi iyagaaba raba in lagu duulo buy kuwa ah. iska dayna waxa kuu taraan in lagu duulo weyy waxba kuu tari maayaan maxaa jira iyagaaba in lagu duulo u baahan buy wax alala waxay ku tarayaan malay walqarbu alaqsa buy xaggaa iyo iyadana ma garanaysaa dhinacaas wuxuu yidhi maca istaylaa'i afranji faransiiskii qabsaday buu yidhi calaa akari bilaadihim waa markii marka muslimiinta andalus ay soo daciifeen weeye oo lasoo jiiray oo marka halkaa difaaca intuu soo jabay ilaa markaa dhulkaa iyo maqrib iyo la qabsanayo faransiiskii iyo qabsanayaan weeye ma garanaysa nimankaasu ay qabsadeen bilaadkii inta badnaa buu yidhi laa yaquumuuna bijihaadi nasaara buy lakin wuxu yidhi waxna iskama dhicina jihaad uma qubayaan buu yidhi alladiina hunaaka kuwa halkaa jooga bal fii caskarihim min anasara baa ku jira bui bal iyaga iyo amisom baa ku jirta bal fi caskarihi maxaa ku jira annasaara ninka nasaara ku jirta wxu jihaadiya firi sheika wuxuu leeyahy ibnu taymi waa kaasa raximah allahu tacala maxayba jihaad annasaara kudhex jirta wey niman nasaara kudhex jirta wey ma garanaysa oo yaxmiluuna sulbaan weliba waxay qaadayaan saliibkii bay sidaan buu yidhi ma garanaysaa khalqun cadiim dad badan baa saas noqday buu yidhi low istawla tataaru calaa hadihi albilaad buu yidhi marka nimankan yarkaah ah ee dagaalamaya ee shaam jooga haddii laga adkaado oo ay bilaadka ay qabsadaan buu yidhi ay tataarkii nimankii la odhan jiray ay qabsadaan lakaana ahlulmaqribi kuwaasu macahum iyaga waxay noqonayaan min adalla annaasi laa siima buu yidhi wannasaaraa tadkhulu maca tataar iyaga baa inta isku darsamaan tataarkii wixii oo dhan inta la isku xirto buu yidhi markaas baa waxay noqonayaan dadka ugu liita bay noqonayaan buu yidhi fayasiiruuna waxay noqonayaan buu yidhi xisban calaa ahli lmaqribi <clears throat> fa hada wakayruhu buu yidhi marka dad waxay noqonayaan ahlulmaqribka safiirka xaggee sheikhi ka hadlaya xaggee buu jooga isagu shaam buu jooga innaga waa xaggee ka hadlaynaa maxaa naga gala innaga baan lena meliblaay waxyaalaha cajiibka ah oo qariibka ah waxaa ka mid a ah <clears throat> wadaad baa wuxuu ku leeyahay aniga puntland baan leeyahay maxaa naga gala koonfur mid wuxuu kule aniga somaliland baa maxaa naga gala koonfur wadaadadii waa waxasaa ku ohanaya oo wadaado maaha anigu dadka kale masaakiinta kama hadlayo kuwaas waa waxbay loo sheego wey laakiin nimankii culimmada ahaa ee waaweynaa hadalka odhanaya nafsul hadal kalaam odhanaya shiikhan waad ujeedaan caalamki o dhan bu ka hadlaya alcaalam kulla caalamka islaamka oo dhan buu ka hadlaya maqrib buu ka hadlaya xijaaz buu ka hadlaya caalamkii o dhan buu ka hadlaya sham buna jooga caalamka o dhan waa la qabsanaya waa baaba'aya bu leya dhulkii o dhan waa la haystaa waa baaba'ay ayuu leeyahy ma garanaysa kiiraa ku jirta ma garanaysa wuxuu yidhi shiiku markaas taasay noqonayaan buu yidhi wa mima yubayinu buu yidhi hadihi alcisaaba cisaabadii wuxuu sheegayaa shaam ka dagaalamaysay alatii bisham shaam joogtay oo masr masr joogtay fii hada alwaqti waktigaan la joogo hiya katiibat lislaam inay tahay islaamka midii u dhaqdhaqaaqaysa katiibadeed ahayd wuxuu yidhi iyo wa cizigoodii wa cizuhum buu yidhi cizigooduna cizu lislaami hadday nimankaasu guulaystaan islaamka guulaysanaya haddii kismaayo lala tago ay dhabo la qabsado qoladii qabiilka qabsadaan berina gaala la soo dejiyo amison la geeyo kuwo kale gaalo kenya timaado etoobiya xagga ka soo gasho maxaa islamka hor ilahy baan idinku dhaariye soo ma baabiinayno wa dilluhum dilligoodna waxa weeye dull alislaam bu yidhi kooxdaa yartaa baana matasha haddii ay baaba'do kulligana lana dullaysanaya idan kooxdaa yartaabaa muslimiinta matasha soomaaliya maanta diida ama hadiidinina maxaa jira kuwa kale oo dhan taxaaluf gaalay taxaaluf leeyahay kulligood an gaal ay taxaaluf leeyihiin inay waddanka gaalo keenaan oo gaalo qabsato oo saldhig ay ka dhigtaan oo qabsadaan muslimiinta wax uga daran waxaa gaalo waxba iyago maaha walaalahood wey walaalahayada iyagaa ohanaya walaalahayada iyaga baa ohanaya saa darteed qoladaasaana matelaysa ibnu taymiya raximah llahu tacala qoladaas keliyu kasoo reebay wixii kaleo dhan badduu ku daray ma garanaysaa annaguna sidoo kale wey falow istawlaa calayhim tataar buu yidhi marka haddii tataar nimankaa qabsan lahaa buu yidhi lam yabqa alislaamu islaamku ma joogayo islaamku ma joogayo buu yidhi islaamka uma joogayo cizun cizi ma yeelanayo walaa kelimatu lcaaliya kelimo sarena ma yeelanayo nimankaa yararkaa inagu aynu necabnahay caalamku dhan baa tirsanaya alcaalam kulluhu baa tirsanaya hadda kahor baa laga yaabaa inaan sheegay baa laga yaabaa muxaadaradooda aan ku sheegnay in sanadka hore markaan xajka aan tegey nin sheekha hooweyn aanu xaramka ku wada tukanay markaa is oo xaggee ka timi oo soomaal baan ka imi markaan ku yidhi uu yidhi naxnu nadcu mujaahidiina fi soomaal buuruu kasoo degey wada buuraha kasoo degey wa adinkana waa habaaraysaan habaar baa la fadhiya adinkana kuwaasaa ducada utacaysaa biidn illahi tacala iska habaar adig habaarkiinu ma shaqaynayo sidaa darteed baa kelimadoodu wuxuu yidhi kelimadooduna kor ma noqonayso maanta soomaaliya waa laga hadlaya si fiican waa kor lagama hadli jiray maxaa loola hadli waa hore mooryaantuna haystay oo adduunku ma garanaysa meel mooryaanta haystay maxaa loola hadli waa maxaa jira inaan wax qiimaa lahayn baa loogiya qiima ma leh waxaa laga hadlaya koox yar oo masaakiin waxba aan haysano cagcad cagcad yihiin wax allaala waxay haystaan male afar qadwa afar maalmood baa laga yaaba inay qabaan waa cagcad yihiin waxay haystaan male masaakiin weeye tacbaan weeye inta caalamka o dhan baa laga hadlay <clears throat> walaa daif walaa daa'ifatu daa'ifana lama helayo daahiratun oo daahira oo caaliya oo kor noqonaysa buu yidhi yakhaafuhaa ahlulardi dadku ay ka baqaan bu yidhi dadka in laga baqaa la rabaa muslimiinta in laga boqo waxaa loo socdaa in laga boqo wa wuxuu yidhi lama helayo koox dadku uu ka boqo lama helayo buu yidhi ma garanaysaa ay ka baqaan buu yidhi ma garanaysaa oo mhm. tuqaatilu canhu muslimiinta u dagaalanta hadiina gobolaa u dagaalamaysa muslimaa la rabaa in loo dagaalamo islaamkii in la ilaaliyo oo la nooleeyo dhulkoodii la ilaaliyo wixii la ilaalin karo xurmadoodii la ilaaliyo ayaa loo baahda waxa la gobol aan u dagaalamo laayey magaalada iyadii tollaayey gobolka iyagii tollaayey waxaasa kulli dadko dhan oo soo wada ordayaan ma shaqaynaysa waxa sheekadaasu dhammaantay biidn illahi tacala hortaan soo sheegnay qabiilkii dambe oo sheekada la yimaada geela muslimiinta ay la raacin doonaan biidn illahi tacala qolankan qola naxariis badan waa anigu haddaan meesha joogi lahaa geel baan raacin lahaa faman kafasa canhum buu yidhi ninkii nimankaa ka tago ila tataari tataar aada buu yidhi kaana axaqu bilqitaal min kaiirin min atataar buu yidhi isagaa lagu bilaabayaa buu yidhi ninkii muslimiinta intuu ka tago gaalada xaggeeda u dhaqaaqa isagaa lagu bilaabaya buu yidhi sheekhu maxaa jira faina tataar ka mudan buu yidhi wax badan ka mudan buu yidhi faina tataara fiihim waxa ku jira buu yidhi almukri wa kayru lmukri kuwa la soo khasbay baa ayaga ku jira buu yidhi iyo mid dagaal doonaya labada ku jira laakiin ninkan waa nin khiyaarkiisa intuu u dhaqaaqa gaalada ku biiray hadda maxaad leedihin laa ilaaha ila allah bal fiirsha nimankii shale wada socdaas diranaye sax shale waa la wada socdo sax wey laakiin gaalada xisbigii gaalada ku beeray isagaa lagu bilaabaya amison oo joogta amison yaa xabad gurida isagaa lagu bilaabaya iyaga horta in la dhameeyo wey oo kadib amison iyaga isu haraan wey iyagaa lagu bilaabaya maxaa jira nebigu sheikhu wuxuu leeyahay iyaga ayaa uga xaq badan in lagu bilaabo tataarka buu yidhi iyagana amison kuwana uga xaq badan in lagu bilaabo nin alla intuu safkooda ka baxo kuwa u hebel ma garanaysa hebel mujaahid buu ahaa kanu mujaahid buu ahaa kanuu saanu ahaa xasxaas ma jiraan sheekada waa dhamaatay fataawa alkubra baad ka eegeysaa insha allah majallada saddexaad shan boqol afartan iyo sagaal ilaa ilaa shan boqol iyo konton man almujaahid waxaan u gudbaynaa horta yaa mujaahida kokas allahu akbar yaan ahayn allahu akbar ana laku wareeraya kaas allahu akbar xagguu ka leeyahay kana allahu akbar xagguu ka leeyahay waxa caamadu tiraahdo wa xataa wadaadadii yaa leh wadaadadii masaa'ilka waa iskaga dhex darsamay qaybo badan oo ka mid a ah. kaasna allahu akbar u leeyahy kaasna allahu akbar u leeyahy uu ku leeyahy yaa mujaahida horta rasuulkii baa noo cadaynaya sal l slam xadiiskiisa xagee ku ilowday nebigii baa la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam yaa rasuul allah waxaa la yidhi nin baa wuxuu u dagaalamayaa lilmaqnam xoolodoon wa xoolo inuu helo rabo rag baa ordaaya kugu dhex jira waa sax ala helaya wuxuu leeyahay nin haddii magaalo la qabsado balin barasaab lagaa dhigo <laughs> ama meesha inta dagaal la galo xoogaa lasoo helo la qaybiyo xoogaa lagu siiyo shaquba ka dhiganayaaba nin baa xoolo xoolatoona nebi maxamed baa loo sheegaya sala allahu alay wasalam warajulu yuqaatilu shujaaca nin baa geesi ah wuxuuba rabaa geesinimadiisa inuu muujiyoba geesinimada ka badatay warajulu nin baa yuqaatilu wuxuu u dagaalamayaa lidikri in la sheego dd sida laga waraysto meelaha dheg rag soo wacay soo maarag telefon reg sigaad isku soo waxtamayaba in la wallahu aclam laakin waa laga yaabaa inuu rabo ma garanaysa wa rajulu nin baa wuxuu u dagaalamayaa xamiya nin baa reer u dagaalamaya dhiiggaa ku kacaaya reerkayga baa saa la yeelay tolla-ayay cimaamadiisu xiranaya aakaygiisu qaadanaya dagaal bu gelaya nin baa reer u dagaalamaya soo ma garanaysid warajulu yuqaatilu wuxuu u dagaalamaya liyuraa makaanah isagaa in raganimo inta laga arko makaan u jeeshin iyo hadal iyo war lala galo layihahdo niga wallahi nin khatara ah tahay dhul baad haysataa balaan kula gorgortano ma garanaysa faman fii sabiili illah baa lii ya rasuul allah waxaan oo dhan yaa horta dagaal sax ah baa la yidhi nebiga waad maqasheen muxuu yidhi sala allah alay slam man qaatala litakuna kalimat llahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illah waxaa ninka ninkii u dagaalama kelimada ilaahay inay kor noqoto kitaabkiisa in carada lagu xukumo ninkii u dagaalamaya ninkaa ayaa fii sabiili illaahi ah ninkii reerkiisa u dagaalamay meesha waa ka baxay mujaahid baan ahay gar weyn leeyahay reerkaygii baan u xanaaqay waa ka baxday meeshii magaaladeydii baan u xanaaqay waa ka baxday meeshii dekedii baan u xanaaqay waa ka baxday meeshii sheekadaa dhamaad xoolo doon baan ahay waa ka baxday meeshii khasaaro wax alla lax ka faa'iida ma leh wixii kaa dhintana manc la aaday walciyaadu billah imam nuwi raximah llahu tacala xadiiska markuu ka hadlayay wuxuu yidhi fiihi bayaanun baa ku jira ana alacmaala anamaa tuxsabu biniyaati biniyaati saalixa niyada saalixa ayaa lagu xisaabtamay ogaada wa ana alfadla wa ana alfadla aladii warada fi lmujaahidiin fii sabiili illah fadligii ku soo arooray mujaahidiinta fii sabiili illah ayuu yidhi shiikhu yukhtasu wuxuu gaar ku yahay biman qaatala litakuna kalimatu llahi alculya waxa fadli la sheegaayo ninkii doonaya kelimada ilahay ina kor noqoto haddaa ma reerkaaga u dagalamaysa kelimada ilahay ma rabto ina kor noqoto maxaa jira reerkaaga kelimada ilahay kor ma geyn karo absolutely reerna kor ma geyn karayo laakiin kelimada ilahay waxaa kor geyn karaya muslimiinta isu tagta jamaaca la helo nusacatu min alqabaa'il qabaa'ilka la ysaga yimaado muslimiinta isu tagto markaasaa kelimada ilahay kor noqonaysa ma garanaysa وqwlhu bu yidhi shiku yuqaatilu xamiy xamiyadii buu qabtay shiku waxa wey hiy alanafa walgiira way kibir inuu ku galo iyo giira kugu dhacdo ma garanaysa waa sida inaga nahay wey waa xanaaqayna kulligaana reerihi hadii wax laga sheego ma garanaysa aad iyo aad baa loo caronaya iyo wlmuxaamaati in la ilaaliyo reeraha in la ilaaliyo wa ma garanaysaa can cashiirati reerkiisa inuu ilaalinayo aniga reerkaygaa sheekadaa weeye buu yidhi ma garanaysaa taasuna ma soconayso wey sharxu muslim buu shiiku kaga hadlayaa saddex iyo tobanka majalada saddexiyo tobnaad konton iyo ko xaafid ibn xajar raximah allahu tacala isaguna wuxuu yidhi markuu xadiistan ka hadlayay xadiiska ilo bukhaari iyo muslim baa soo saaray isaguna markuu ka hadlayay wuxuu yidhi markuu hadal dheer soo bixiyey wuxuu yidhi faqitaaluhu qitaalu fii sabiili illaahi qitaalkiisa fii sabiili illah washtamalu buu yidhi alab wuxuu keenayaa buu yidhi iclaa'u kalimati illaahi ala dalabi cilaa'i kalimati illah kelimada ilahi kor loo qaado calaa dalabi ridaahu wa dalabu thawaabahu wey waxa weeye ilaahay subxaana wa tacala raalli lahaanshihiisa in la dalbo iyo thawaabtiisa in la dalbo weye buu yidhi iyo wa dalabu in la dalbo weeye buu yidhi in la dalbo daxdu acdaa'ihi acdaadiisa in ilahay acdaadiisa in la burburiyo iska miskiin ahaayo awalba iska ordaayay meelahaasoo iska allahu akbar iska jidbaysnaa haddaad isay kusoo noqoto xabad ku afrogto maxaa loo socday inaa ilahay cadowgiisa burburiso yaa ilahay cadowgiisa ah raadso adiga ilahay cadowgiisa waxay ah gaalo iyo munaafiqiin raadso kuwaasa ilahay cadowgiisa ah ma garanaysa <laughs> kuwa in la burburiyo weeye buu yidhi wa kullaha mutalaazima kulli waxaan oo dhanna way isu imaanayaan buu yidhi sheekhu ma garanaysa <clears throat> kulli waxaas oo dhanna way isu imaanayan wuxuu yidhi sheekhu walxaasilu mima dukira buu yidhi wixii la sheegay buu yidhi ana alqitaala qitaalku mansha'ahu quwa wuxuu ka yimaadaa buu yidhi xoog alcaqliya iyo walquwatu ma garanaysaa ha ghadabiya caro iyo walquwatu shahwaaniya ayuu ku yimaadaa walaa yakunu fi sabiili illahi ila alawal kii hore maahile waxaa kaloo fi sabil illahi buu noqonaya mar baad caroonaysaa shahwa ku waxbaad iska rabtaa inaad wax iska disho iyo wixii la mida waxba kama hirgelayaan waxa keliya ka hirgelaya kii hore wey iska ilo wixii kale buu yidhi magaranays wuxuu kaloo yidhi wa fiihi xadiiskan waxaa ku jira buu yidhi dhamu xarsi cala dunya xirsi cala dunya waxaa ku jira buu yidhi damu xirsi cala adunya adduunka in uu qofku uu ku dadaalo oo adduun doono inay ceeb tahay baa ku jirta adigoo nin wadaada ah oo khayr doonaayay oo dhibtooday oo dhaxan soo arkay oo soo rafaaday oo soo mashaakilay inay maalin dambe waxaagii ay isugu soo biishubtaan adduunya doon alaykum salam waxatullah barkatu waxaagii inay marka dambe isugu soo biishubtaan adduunya doon ceeb wey waxaagii marka dambe maxay isugu soo biishubteen adduunya doon waa ceeb xirsu dunya ceeb wey wa cala alqitaali iyo inuu qofku u dagaalamo lixifdi nafsi fii hayr inuu ma garanaysaa isagu uu naf ilaalinayo laakin likayri daaca waxaan ilahay subxana watacaala daacadiisa aan ahayn uu ku ilaalinayo ayaa iyaduna inay xun tahay meesha ku jirta yani howlo kale uu doonaayo ilahay daacadiisa uu soo soconaya meesha ku jirta buy fatxu baariga majalada lixaad baad ka fiirinaysaa iyadana <clears throat> soddon iyo shan shekh islam ibnu taymiya raximah allahu tacaala wuxuu yidhi isaguna xadiiskan markuu ka hadlayey nafkiisa wuxuu yidhi fain kaana axaduhum haddii midkood buu yidhi laa yaqsudu uusan u qasdin ilaa akhda alamwaali hadduusan u qasdin ilaa inuu xoolo qaado maahine wa infaaqahu fi lmacaasi oo haddana xoolaha markuu qaado uu ku bixinayo macaasi uu ku bixinayo xoolihii baad qaadi wadaadkii warbixinta siinaya habeen hore habeen ka hor ayaa wuxuu yidhi wadaadkii raasikamboni u qaabilsanaa maamulka habeen dhexaasa wuxuu bixiyey warbixin bixiyey cajiiba habeen hore warbixintiisa markaan meesha hayay buu yidhi weligay qof ii yimi oo reerkayagaa ma jiro yidhi buu yidhi shareecada ilahay xaggee baad marisay lakin intaa waxa la reerkii maxaad u qabatay bu reerkii maxaad u qabatay cid ma shaqaalaysay haddii ilah ku reey reerkii cid odayaashii wax ma siisay ayaa la ilahaa bu yidhi xolon baa la weydiinayay bu lakin wax intay ii yimaadeen igu yidhaahdeen maxaa shareecada ilahay ma qabatay cadaalad ma samaysay ila hadda ma aragtay ma garanaysa marka xoolo dagaalan xoolo soo qaadana xoola maxaa ku samaya macaasi baa lagu bixina odayaasha ku kala laaluush xagga ku kala samay ciidan ma garanaysaa ilaahay aan darti u dagaalamay han ku qoro macaasi baa loo bixinaya hadduu ninku uu sidaa u soconayo buu yidhi oo arrinkaas samaynayo qolada noocaa samaynaysa fa haaulaai fusaaq kuwaasu fusaaq weeye nimanka nooca u dagaalamaya waa fusaaq weeye buu yidhi mustaxiquuna lilwaciid ilaahay subxaana watacaala waciidka uu sheegay ayaynay wain kaana maqsuudahu haddii maqsuudkoodu inuu yahay buu yidhi an takuuna kalimatullahi hiy alculya ويكون الدين كله لله فهؤلاء mujaahiduun haddii u socdaan inay ilaahay kelimadiisa meel mariyaan diintiisa inay meel noqoto ilaahay keligii in la caabudo cid kale la waayo wayakuuna addiinu kulluhu lilah ilaa diinta qofna ilaahayna gaar leeyahay masaajidkiya iska leh ilaha iska leh sax laakiin khusuurtaya iska leh shaydaana iska leh dagaalku waa soconaya an diinu kulluhu lilah ilaa diinta ilaahay subxaana wa tacala keliga wada yeesho qusuurta isaga iska yeesho xukunka isagu yeesho masaajid meel walba isagu u yeesho dagaalkama istaagayo soo maaragti sheikhu wuxuu yidhi ninkii sidaa u dagaalamaya fa huwa mujaahid ninkaasa mujaahida xadiiska marka noocaa weeye buu yidhi saasay ku fasira culimadii wey majalada siddeed iyo tobnaad baa ka fiirinaysa isagana majmuca fataawa majalada siddeed iyo tobnaad konton iyo toddobo laakiin waa dabacada ma garanaysa daaruxadiid alqaahira ayaa ka fiirinaysa ninkii marka wixii kale marka casamiyadii u dagaalamaya marka mujaahid ma noqonayo marka jihaadku uu ka baxay soo ma wuxuu soo gelaya xadiidkan fi saxiix muslim uu nebigu leeyahay sl xadiis dheer wey laakiin inta muhiimadda aan ka soo qaado wuxuu leeyahy nebigu sal slam man qaatala taxta raaya ninkii u dagaalama ku dagaalama raaya indhala hoosteed yani wax allaale waxay tahay lama yaqaan meel allaale meela u socoto iyo waxay tahay midna ma garanaysid oo iska soo istaagaysa allahu akbar bay iska oranaysa dagaalna waa maxay tahay yaa udaga maxaa u dagaalamaysa nin baa ku soo kaxaynaya raba inuu madax noqdo reerkaygii kaalay dab buu ku gelinaya isaga waxba ma gaaraya iska tegaaya adiga wa iska dhimatay waxa ku dhimatay lama yaqaan ma garanaysa oo muxuu doonayaa yaqdabu licasabatin wuxuu u xanaaqay reer casabo ciil wadnihii baa karkaray madaxii dhiiggii baa ku furmay waa xanaaqsan yahay reerkiisii buu xanaaqay ow yadcuu ilaa casaba ama tollaayey buu leeyahay qabiil buu dadku kicinaya war soo kacooy waryaa reer hebeelooy waryaa kanoy buu leyahy ma garanaysa ow yansuru casabatan ama wuxuu u gargaarayaa reer buu u gargaarayaa oo fa qutila waa la dilay faqih ku dhintay weye buri nabigu sal alay slam mujaahidi ku dhintay weye buri nabig sal fi saxiix muslim iyo xadiis ku jiraa wuxuu kaloo soo gelayaa nebigu wuxuu yidhi sala allah alay slam xadiskai abdillahi bn mascuud wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam nin baa imaan doona maalinta qiyaame nin gacanta haysta wuxuu le ya rasuul allah ee waxaa le yaa rabbi ilahay buu imaanaya subxaana wa tacala wuxuu ku odhanayaa yaa rabbi haada qatalanii fasalhu lima qatalanii ilaahu ninkaanaa i dilaye weydii muxuu ii dilay ilaahay baa odhanaya subxaanahu wa lima qatalta wuxuu leeyahay waxaan u dilay qataltuhu litakuuna cizatun laka adigu inaad cizada yeelato baan u dilay dartiis mulkiga iyo boqortinimada inaad adigu yeelato in adiga adduunka lagugu caabudo kelimada ilaahay inay kor noqoto baa ninkaan u dilay ilahay baa wuxuu odhanayaa fa innahaa lii ana iskala wasaxsan tahay buu leeyay ninkiiba marata waa dacwadiisa waxba u tari weyday maxaa jira wixii lagu dilay xaq buu ahaa ilaahay kitaabkiisu ninkaanu noolaynaayey ninkaana kitaabkiisa horjeeda mid kalaa imaanaya nin buu wadaa isaguna wuxuu le ya rabbi haada qatalanii fasalhu lima qatalanii waa la weydiinaya waxa le ilahi ba oranaya lima qatalto maxaa u dishay wuxuu leeyay litakuna cizatu lifulaan hebel baa rabay inuu madaxweyne noqdo hebel baa rabay inuu mulkiga yeesho hebel baa rabay inuu cizoobo hebel baa rabay inuu saas noqdo saa darteed baan u dilay buu ohanaya ilahay baa wuxuu ku ohanaya fainaha laysat lahaa ninkaasu male arrinkaas fainaha li ana iska leh maxaa la samaynayaa kii dilay isaga ayuu dembigiisi qaadanaya dembigiisina isaguna waa qaatay kii dilana dembigiisii buu qaadanaya naarta lagu tuuraya walciyadu billah maxaa jira muxuu u dhintay wuxuu u dhintay waxaan nasaai baa isaguna weriya xadiis saxiixa wey halkaasuu soo gelaya marka ninkii qabiil iyo reer iyo wax la mida iyo sheekada noocaasa iyo adduunyo iyo dekado iyo hawlo noocaasa ninka u dagaalama halkaasuu galay baabkaasuu galay ogaada mujaahid baan ahay iyo garweyn baan leeyahay iyo qur-aankaan akhriyaa iyo sheekadaas ma soconayso ilah wax adan kama leh litakuuna kalimat illahi alculya ba rabaa bes maxaa arrinkaasna kugu jiraa haddii kale waxba qoryaha qaadqaadina iska shaqayso meelaha iska iska shaqayso danhaaga iyo howraaga iska raaco meelahaaga iska aad waxaynu u gudbaynaa ku soo xiraynaa insha allah meesha ugu dambaysa aakhirka wey waxaynu ku xiraynaa waxaa sheekada badataa waxay tahay hebel mujaahid buu ahaan jiri yaa akhay mawaalintiin adinka ninkaasoo ninkii shada soo jihaadaayo maaha jihaad ay jihaadka idinkula jiraan maanta la diriraysaan waxaan leenahay annaga cibrada waxaa maaha waxaa la fiirinaya maaha arrinkaa waxaa la fiirinayaa maanta qofku muxuu hayaa shaqadiisu maxayta hadduu intuu soo jihaadi jiray dhanka gaalada galo waa soo jihaadi jira ma jirto xabadda isagaa laga bilaabay sn hor usoo sheegay soo ma garanaysid isagaa laga bilaabay nin maanta jooga maxaad umalaynaysaa nebi maxamed rag la baayactamay baa gaaloobay diinta ka baxay oo muxaaribiin noqday muxaaribiin dagaal galay muslimiintii la soo dagaalamay waataynu soo marray ma garanaysaa xarburidda waataynu soo marray ma garanaysaa ibnu taymiya raximah allahu tacaala ayaa wuxuu yidhi hadal dheer buu soo waday markaas buu wuxuu yidhi uma tajidu min ru'asaa'ihim dad buu ka soo hadlaayey ma garanaysaa waqacuu fi haadihi alumuur buu yidhi fa kaanuu murtadiin diintii bay ka baxeen buu yidhi wain kaanuu qad yatuubuuna min dalika mararka qaybtooda ka toobad keenayeen wa yacuuduuna ila alislaami islaamka u noqonayeen buu yidhi faqad xukiya waxaa laga wariyey waxaa lagala sheegay buu yidhi ana aljahmi ibnu safwan ninkii jahmi ibnu safwan la ohan jiray wadaad buu ahaa nin sheekha waa annahu taraka salaata salaaddii buu ka tegey arbaciina afartan maalmood buu mar salaadii iskaga tegey laa yaraa wujuubaha inay waajib ahayn buba salaad buu ka shakiyeyba inayna waajib ahaynba nin nolol sheekha waa sheekh buu ahaa kitaab baa laga marsan jiray dadku wuxuu akrin jiray maalintii dambeeto shaydaan baa u yimi waswaas buu ku riday ilaahay buuba ka shakiyey salaad maba jirto afartan maalmood ma tukan sheekhdhan waa la dilay ninkii inta lasoo qabtay baa la dilay oo wax noo akrin jiray haddii lama yidhaahdeen inagu maxaynu ohanaya laa ilaa soo ninkii shiikha ah wax akrin jiray oo intaa ummadda wax u faa'iidayn jiray maxaa see see u gaalood maxaad sheegaysaa waa kana sheeko dhacday wa ma aha wax laga sheekaynayo baalkiya ma ma garanaysa wuxuu yidhi sheikhu waxa kaloo la mida buu yidhi ka ru'asaa'i alcashaa'ir buu sida kaaba qabiilada buu yidhi kaaba qabiiladu weligood intooda weligood khayr barraayeen say u badan yihiin kaaba qabiil khayr le waa yaryahy maxaa jira kuwan hadda jooga afarjablayaal baaba la yidhahdaaba adigana waa kuu imaanaya jeebkan wax kaaga ridaaya mid kalena u tegaya jeebka le isu fiirinaya kuma badan kii badan buu raacay hadduu waxaa kuu dayn laha maxaa ku nin waa kugu soo celin lahaa labadii waa qaadanaya waxaa ka mida buu yidhi ruasaa alcashaa'ir bu yidhi sheekhu mitl agtaan isagana ninka waxaa ka mida buu yidhi cuyeyna ibnu xisni ninka isagana waa soo marray ninkii dagaalkii isku duba riday wa duleexa ninkii la dagaalamaya ku-xigeenkiisa hawa duleexa waa nin muslima nebigii sala allahu calayh wasalam dadkii magaraa kaaba qabiilah dadkii nebigii la soo baayactamay qabiilkiisu ka mid yahay markii dambeetana yuu raacay ninkii duleexe la odhan jiray buu raacay oo sheegtay inuu nebi yahay ninkii ku xigay bu ah dagaalka la galay bu ah kadibna waa la jebiyey markii la jebiyey khaalid ibn waliid wataynu soo marray markii la jebiyey markii dambe uu soo noqday uu toobadkeen uwa fiicnaada waagi dambe nin fiican buu noqday markii ma garanaysaa si xun loo galay oo dharbaaxa weyn lagu dhiftay kaasaa ka mida buu yidhi ma garanaysa wanaxwi wixii la mida miman irtada can alislaam kuwaasoo diinta ka baxay buu yidhi wa dakhala fiihi wadakhala wuxuu yidhi fa fiihim waxa ka mida buu yidhi man kaana yutahamu binifaq marki hore waxa jira kuwa nifaq lagu tuhmo wa maradu lqalbi iyo qalbiga inay ka jiran yihiin wa fiihim waxa ka mida buu yidhi man lam yakun kadalik dad fiican baana ku jira waag hore wanaagsanaa oo toosnaa la kuwana waxa ka mid ahaa buu yidhi kuwa waag hore lagu tuhmi jira o kuwaanu khayr male la ohan jiray maxaa nimanku isrurur badan ah diinta bay ka baxeen way ridoobeen markaynu soo marray xilligaynu soo marray oo islaamka yidhaha islaamka waa daciifay way ridoomeeno diinta ka baxeen buy raggii marka nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam soo arkay sheiku halkaa wuxuu ku leeyahay hadalkaas wuxuu ku odhanaya majalada labaad majmuucu fataawa majalada labaad buu ku odhanaya saddex boqol dabacadii aynu soo sheegnay marka waxa weeye raggii marka nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam la soo baashiray ayaa sidaa noqday waxaynu soo aragnay nin la odhan jiray alrijaal ayaynu soo aragnay oo nebi maxamed la joogi jiray oo shaqaale u ahaan jiray zakada aruurin jiray oo suuratulbaqara xifdiyey ayaynu soo aragnay oo markii dambeetona ridoobay oo bal noqday ninkii u tegey maxaa la odhan jiray musaylamatulkadaab ee dadkii banu xaniifa lumiyey ee yidhi nebi maxamed anigaa la joogay markii uu nebi maxamed ku yidhi diinta aniyo ninkan waxyiga shirkaanu ku nahay fiiri ninka nebi maxamed buu u shaqayn jiray sala alla alay slam shaqaalihii nebi maxamed buu ka mid ah gaalnimadaasuna ku dhintay isagoo sidaas ayuu dhintay gaalnimadaasaa lagu dilay waxaa ka mid ahaa nafkiisa musaylamatulkadaab musaylamatulkadaab reerkiisii buu soo racay banu xaniifa nebigay u yimaadeen sala allah alay slam la baayactame reerkii wuu la socdaa isagoo odayaashii buu ka mid ahaa la socdaa wamaca daalika waa ninkaa nebinimada sheegtay ee riddadaa weyn ee muqalladadaa ku dhintay wey gaalnimadaa weyn ninka ku dhintay wey idan marka waxa weeye annaga safku ku jiraan fiirinaynaa ee ma fiirina hebel muxuu ahaan jirtay diintan waxay tahay alkhaatima meesha maanta joogtaa lagu eegaaya shalay mujaahid ahaan jirtay qur-aanka akhrin jirtay tarabuunka istaagi jirtay kitaabka kor u qaadi jirtay kaasaa noo ballama hadhowdii gaaladayaa gashay safkii gaaladaa ku jirtaa gaaladaan kugu tirinayna waba nagama gela maaha sow ninkii kan ahaa maaha sow ninkii saas ahaa maaha sow ninkii noocaas ahaa maaha shala wadaada ahay diintaan u dirinayaa berri reerkiina ku dhex jirtaa qabiili qabiiliyaa tahay qabiiliyan kugula xisaabtamayna nin qabiiliya reerkiisa u dagaalamaya ayaanu ku xisaabtamayn shalay mujaahidiintaa ku jirtay berrito kursi halay dhihi baad leedahay kursi doon maxaa maanta kugu aragnaan kula xisaabtamayna anagu shaqa kuma lehin waxa sheekadaas marka hebel saasuu ahaan jiray iyo maanta muxuu yahay waa meesha taalla hebel saasuu ahaan jira sidaa kuma yaqaan muxuu maanta yahay qofku xasan lagu xisaabta saa darteed baa marka <clears throat> waxaan marka aan ku soo khulaasaynayna insha allahu tacaala aan ku soo khulaasaynay xarbigii meeshaa ka dhacay yacni asliyan inuu dhaco ma usan ahayn laakiin wuxuu ahaa idiraas wax la isku khasbay ayuu ahaa sidaan ma garanaysaa aan dareemayo wax laysku khasbay buu ahaa laguna ilaalinayo waxdat lmuslimiin muslimiinta in la ilaaliyo inta ishaysata aan la kala qaadin muslimiinta inta ishaysata oo yarta ah kooxdaa yartaah noo harta in la ilaaliyo oo aan la kala qaadin ayaa ma garanaysaa loola jeeday ayaan isleenahay wax allaale wixii ka hor yimaadana oo joogi waayo oo warka joog laga waayona waa la iska qabanaya dil xataa hadday gaarto waa la dilaya maxaa jira fasaad buu wadaa xoogaada yartaada buu naga kala daadinaya ma garanaysa xoogaada aan rabno inaan kobxinoo badino ayuuba naga kala daadinaya xabadii aan rabno in amisom ku ridno isagaan ku ridayna hadda khasaaro naga xabadoo naga khasaaraya amison lagu ridlaa gaalada lagu rida khasaaro wa intaasoo sanaa lagu calaya intaasoo bilood in laga soo aruurinayay si xabadaha loo gadi lahaa maanta haddana intoo kale inaan sugno mashaakil buu noo keena soo ma aragto ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu xaqa nagu duwo ayaan la weydiisanaynaa subxaana wa tacaala sida nana fahamsiiyo xaqa ilaahayna subxaana wa tacaala na siiyo dowlad islaama ilahay na siiyo ayaan ilahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala kitaabka ilahay nagu xukunta صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله توفيق